ama lagu soo tarbiyeyey mayn nahayn waa mawduuca la yidhaahdo alacmaalu almutacadiyatu nafcuha qofka muslimka ah ee ummata nebi moxamed ka mid a ah, cimrigiisu waa maxduud wey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay cumri haalibka ummaddiisa maa bayna sittiin ilaa sabciin wa qaliilu man yujaawisu inta gudubtana waa yarta muctaraku lmanaaya maa bayna sittiin ilaa sabciin geeridu meesha isku cidhiidhidu ama macrakadeedu ay ka jirto waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhexaysa waa inta qofka cumrigiisa haalibka ummadda muslimiinta markii laisku celay ummatu maxamed cimrigaadu markuu intaa dhan yahay ummadihii hore boqolaal sanay noolaan jireen kumanyaal noolaan jireen nebiyullaahi nuux inta uu rasuul ahaa oo ummaddiisii iyo qoomkiisii uu dhex ordahayay sagaal boqoliyo konton sanuu qur-aanku sheegay laakiin intaa waxaa ka horraysay inta rasuulnimadka da'duu ahaa markii lasoo soo diray lama sheegin laakiin qoomkiisii intuu ku dhex jiray baa lihi sagaal boqol iyo konton sanuu qoomkiisii u dighayaali oo rasuul ahaa macnaheedu ka hor cimri kalu sii lahaa ama ha yaraadaama ha badnaada saasay ahaan jireen cumriyaa dadku cimri dheer bay lahaan jireen ummadaha kale lakiin ummadda nabi maxaa cimrigeeda aad buu yarya shareecadeenna waxaana la yidhi sameeyana ama waajib ha ahaado ama shay sunnaa ha ahaado acmaasha madluubkeenna laga rabana aad bay u badan yihin cimrigaadu toddobaatankaasan sana haddaad gaadhi ma koobi karti wixii acmaalo lagu yidhi samee saas darteed waa inaad raadisi camalka ugu fadli badan eed maaragtay inta aad nooshahay aad qaban karti waa inaad doorati awqaadaha iyo acmaasha waa inaad maa dooratay markaa maadaama aad wada samayn karin waxoo dhan saas darteed shareecadeennu camalka qofka muslimka laga rabo labay u qaybiso camal waajib ah ama waajibka cayni ha ahaadoo shakhsi kasta laga rabo ama shay fardu kifaaya oo ummadda qayb ka mid ah hadday u istaagto inta kale dembigeedu ka dhacay had iyo jeer camalka iyo camal aan waajib aan ahayn oo camal sunna ah fadli badanna leh labadaa qaybood bay acmaashu ku xidhantay had iyo jeer raqamka koobaad waxaa iskale camalka waajibka oo alla waxa loogu dhowaado waxa ugu qiimo badan ugu fadli badan waa arad waxyaabaha uu kuu fardiyeen inaad la timaadi wey intaa markii laga soo tago acmaasha sunnada ah labay u kala baxdaan camal qaasir ah oo shakhsiga samaynhaya way ku egta nafcigiisu salaad baad tukatay sunnaa salaatuleil baad la timid waxaad la timid maarata cumrooyin iyo xaj sunna aad la timid soon sunna aad la timid waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo waxaa weeyaan adiga kugu eg ictikaafta siyaadkaadka ictikaafta dhan baad qiyaamuleyl samaynaysa shakhsigaada adiga shakhsidaati ahaan keligaabu kugu eg oo caawo dhan qiyaamuleylkaa taagnayd adigun baa udan shakhsi saalixa noqon laakiin mujtamacii kugu hareereysnaa wax shaqoy kugu leeyihiin ma camalka waa camal qaasir cala alfaacil baa shakhsiga samaynayu ku eg camalna waa camal sidiisoo kalena sunno weeyaan laakiin nafcigiisa wuu gudbahayaa kafaalat alaytaam baase agoon aabbihii waaye baad kafaalo qaad waxbarashaad geysay bil kaste konton dollar baad u qortay waad kafaalo qaad waa camal sunna ah wey oo sidii salaatuleilka u tukanaysa oo kale wey laakiin nafcigiisu kuguma eka adiga mujtamicii buu u gudbay silaturaxim baad samaysay qof baad ama hadal aad la hadashay oad xidhiidhisay ama xoolaad ku xidhiidhisayba waa camal nafcigiisu gudbahayo wey masjid baad dhistay masaajidkan oo kalaad dhistay isbitaal baad dhistay jaamacad baad dhistay taxfiid qur'aan baad samaysay tacyiina ducaad dadka diinta rag dad bara oo culamaa yaa tacyiinaysa oo tiridinku shaqooyinka adduunka iska dhaafo dadka waxbara masruufkiinnana anaa bixinaya camalkaasoo dhan waa wax gudbo wey waa mutacaddi wey ummaddii buu u gudbahaya camalka noocaasa wuu ka qiimi badan yahay camalka qaasirka camalka noocaasee mutacaddiga ah Eh, eh, nafcigiisa ummadda u gudbahaya shakhsigii samaynaya ku ekaanaynin shareecadeenna islaamka khaasatan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aad buu u boorriyey akar min mawdac buuna axaadiidtiisa kaga hadlay bal wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhire intaan la gaadhin waxyaabo badanoo amraad ah acmaasha noocaas inay dawaynayso marka meel dheer idiin sii qaad marka arrintaas innaga cunsur soomaaliya macnaheedana ha fahmina in wax ururin wax keena lidin leehay markii ha u qaadanin in lidin leehay acmaasha wix wadaadku u keensanhayo hadhow maaragtay bal ururi oo masaajid baa la dhisi ama maya waxba laydinka qaadi maayo waxba laydinka qaadi maayo waxba laydinma weydiinayo ee adigaa lagaa rabaa tarbiya ahaan inaad arrinka u fahamti diin ahaan inaad u qaadati inaad fahamti camalkan boseshinka uu joogo iyo qiimaha uu u yeelay rasuulka calayh isalaatu wasalaam meel dheer idin keeni mahaye insha allahu tacaala dhowr xadiid baanu qaadanayna oo kala duwan oo rasuulku mid kastaba uu si khaasaana u taarkid garayay oo uu leeyahay acmaasha ha lagu dadaalo war camalkaa qabto war waxaa haddaad rabtay inaad gaadhiyo darajadaa camalkaa samee dhammaantuba inta uu ku u sheegayey acmaal gudbaysu u sheegayay muuse lahayn salaatuleyl caawa istaagiyo ayadoo taa ay fiican tahay wuxuu rasuulku had iyo jeer tashjiicinhaya camalka gudba limaada ambiyada ilaahay oo dhan lasoo wada diray nabi iska fadhiyey ma jirin oroodoo kacoo dacwada dadka gaadhsii baa la dhahay waa camal gudbahaya wey gurigaada iskaga cibaadaysa lama dhihi jiro idan camalka gudbaa qofka inuu leeyihi muslimka sida muslim haddaad tahayna musmir inaad noqoto muntij inaad wax soo saarti baa lagaa rabaa inaad keligaa saalix iska noqotayood gurigaadii masaajidka aad ku ekaati qaabkaas laguma talagelinaya inaad saalixna ahaati muslixna aad ahaati baa lagaa rabaa labadii baa isku darsati oo mujtamacii kugu hareer gaali muslim wuxuu doonaa inaad hagaajiso wax ka qayb qaadati naftaadana aad hagaajisi baa lagaa raba inaad iqal iyo culays ummadda dul saaran inaad noqoti lagaama rabo rasuulkeenna calayh isalaatu wasalam wuxuu noo sheegay xadiid alimaam abaraani kitaabkiisa mucjam alkabiir uu ku warinhayo sheekh albaani raxmatullahi caleyh uu saxiixinayo min xadiidi abi darda radia allahu tacala canh abu darda ood garanaysaanoo saxaabi jaliilaha oo aadna u fadli badnaa zuhdiga la yidhahdo ra'iisu zuhada buu ahaa ayaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam baa la hadlay wuu la hadlay rasuulkaa la hadlaayey markaasaa wuxuu u sheegaya marad ku dhaca dadka oo dhammaan ku wada dhaca qalbiga kaga dhaca qaswatulquluub la yidhahdo qalbigoo qallala waxyaabaha daweeyo rasuulku u sheegaya bal xadiidkaa dhegaysta rasuulku wuxuu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam atuxibu an yaliina qalbuka wa tudrik xaajataka buur abuu dardow ma jeceshahay qalbigaadu inuu qoyo oo jilco nin raxiima aad noqotay danta aad leedahay adduuniya aakhirana inaad gaadhi ma jeceshahay inteenna nin jawaabtu maxay noqonaysaa wax quluubteennana jilciya danta aan rabnana aan na gaadhsiinayo aad baan u rabnaa kelimadu jawaabtu waa haawe boqol boqol qof dhahaya waan ka soo fikiri ma jirto atuxibu an yaliina qalbuka wa tudrik xaajatak nacam wey waan jeclahay rasuul allow markaasaa wuxuu ku yidhi mar haddaad jeceshahay qalbigaadana inuu jilco danta aad leedahay inaad gaadhi irxam ilyatiim irxam ilyatiima wamsax ra'sahu waadcimhu min طacaamika yalin qalbuka wa tudrik xaajataka wy calayhi الsalaatu wasalaam ikhwatii fi lah bal xadiidka u fiirsada qalbigaadu inuu jilca haddaad rabtid danta aad leedahay inaad gaadhi haddaad rabtid agoonka u naxariisu yidhi raxmad il raxmadla ku fiiri dhaqaale iyo hadal iyo gargaar agoonka u naxariiso madaxana u masax wixii aad siin karti oo dacaam ana sii qalbigaadu wuu jilcahaya dantaad leedana waad gaadhaysaa le idan agoon loo naxariisto camal qaasira miyaa mase waa mid mujtamaci u gudba waa mid gudbahayo wey agoonkii mujtamacuu ka mid yahi waad u naxariisatay waxbarashaad ka bixisay meel lagu daryeelaad u samaysay dhacaan baad siisay dhar baad u xidhay waa raxmaddii wey wixii cunto oo wixii kalead u heli karta ad u gargaarta quluubaha quluubta qallashay waxyaabahay ku qoyanlagu qooyey ka midta qalbigaadana waa qoyhayaa dantaadana waad gaadhaysaa bu rasuulka calayh isalaatu wasalaam war u fiirsa meel kale lamuusa macnaheedu waxaa way abuudarda keligii looma jeede qof kasta oo muslima oo qalbigiisa inuu qoyana rabo danta uu inuu gaadhaan rabo adduun aakhiraba waa inuu camalka gudbo ku dadaalo wey macnaheedu waa sidaas wey atuxibu an yaliina qalbuka watudriga xaajataka wey irxam ilyatiim wamsax ra'sahu wa min tacaamika waxaan dhihi karaa marka maanta qaswatulquluubka faraha badan ee ka sheeganeen ta'innu quluubuna quluubteenni oo dhan way dhawaaqaysa waxay ka sheeganaysaa qaswo waxdee qallayl aana diintii ku istaagayn aan raxmad lahayn dad iyo duunyo waxaan u naxariisanna ma leh qalbiga waa qal mar hadduu qalbigu qallalana raxmadda way ka tegaysaa waxaa weeyaan waxaa ka maqan acmaashii noocaa ahayd baa maqan idan qalbigii waa ooyahaya waa dhawaaqay waa qallalayn saas darteedba hadday dil noqoto hadday xaaraam cun noqoto hadday ribo la qaadasho noqoto wax uu qalbigu ka istaagi ma waa qalbi qallalan wey maantoo dhan haddii aayado lagugu dul akrinaya ma qoyanid qalbiga ma gelayo maxaa yeeley wuxuu ku geli lahaa la imanay asbaabihii qoyanaa baynaan la iman innagu marka ikhwati filah waa arrin muhiima ah. xaqiiqatan aan isleeyahay waa arrimo aan aad mujtamaceenna soomaliya aan ku tarbaysnayn caalamka islaamka haddaad u kacdi meel kasta oo tegtid kafaalat laytaam waxa la waad ugu tegi khaliijka oo dhan iyo wax o dhan wada bar meelo badan baan maray kafaalat alaytaam baad u tegi ama shaksi ha ah kafaalo qaado ay yidhahda aniga intaa qaadahaya ama hay-ada ha sameeyeen bal soomaali u imow wax kafaalat alaytaam layihahdo hal agoon haddaad hataa mawduucooda inaad ka dhaadhicisiin baa wakhti dheer kugu qaadan agoommahan waayo horta gobolkay yihiin aabbahood yaa dilay maani yani interview wuxuu kaa qaadi naftuba ku qabanaysa war maxaa kuu geeya marka dambe dheh ilaahu yaa kaa sii daaya kan aabad kaba tegtiin adigana waxaad khayr baad u waday war khayrkan baan waday agoommo ama ha laga dilo ama sidooda ha u dhinto agoon waa agoon aabbihii ama dulmi ha lagu dilo ama sidiisa ha skaga dhinto asaga ma wax shaqo ku leh aabbihii haddii la dilay hadduu siiso dhi agoon sooma ma isbedeli aabbihii haddii dulmi lagu dilay agoonnimaka bay ka saari waxaa laga yaaba inuu ku yidhahdo ninkii haddee gardarrada ku dilay kaa haddii carruurta ha kafaalo qaado wuuba ka dilay aabbihiisa u kafaalo qaadi mawduucii aad rabtay inaad u keentay asna khayr u ahaa baa laga yaaba inuu interview kaaga qaado oo ku yidhaahday xaggee ahaayeen gobolkay ka socdaan inteed rabtaa inaad ka samaysid yaa kula socda yaa hebel laakiin haddii maya ma leh marka waxaas waxaa keenaya qalbigaa qalalay baa keenaya qalbi qallayl riwaayad kale wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam oo isla xadiidkaasa ah, idaa aradta an yaliina qalbuka wa tudrik haddaad doonta inaad qalbigaadu qoyo danta aad leedahayna aad gaadhi faadcim almiskiin masaakiinta wax sii wamsax ra'sa alyatiim xadiidkaa xadiid xasana wey kii horena saxiix bu aha haddaad doontay qalbiga haddaad rabti inuu qalbigaadu qoyo danta aad leedahay inaad gaadhi masaakiinta u naxariiso acim almasaakiin wamsax ra'sa alyatiim bu aha idan xadiidkaa wuxuuna tusinayaa camalka noocaas ah oo kafaalatulaytaam iyo masaakiinta iyo dadka jilicsan oo il raxmadeed lagu fiiriyo loo roonaado waa waxyaabaha quluubtana jilciya danta laleehayna lagu gaadho adduun iyo aakhira ku gaadhaysa adduunkana risqigan cidhiidhiga noqday iyo noloshan lagu adkaatay baa ilaahay sahli qurbahan iyo noloshan aad aragteen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sahlaya nolol jilicsan amni nabadgelya ilaahay ku sin aakhirana meel fiican ba ilahay subxana wa tacala nasiib waa haddaan acmaashaa u qurna wey lmukhaalafa waxaa waye acmaasha haddaad ka tagtaan waxaa idinku dhacaya intaasoo marad baa idinku dhacayso aan ka gudubna xadiidkaas xadiidka labaad ee soo raaca alimaam abaraani yaa kitaabkiisa mucjabka ku warinay waana xadiid xasana cabdulahi bin cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhuma baa aabbihii ka warinay rasuulka calayh salaatu wasalaam ba wuxuu yidhi axabu nnaasi ila allaahi anfachum dadka alla kuwa ugu jecel yahay waa ka ugu nacfi badan wey iyo waa ugu nacfi badan yahay liummatihi wey cilmigu ugu deeqa dhaqaalaha hadduu ugu deeqa caqli hadduu ilahay siiya ugu deeqa xoog hadduu ilahay ba ugu deeqa inta ilaahay waxa uu siiyey buu ummaddiisa ugu nacfibadiyu siiya axabunnaasi ila allaahi anfacu lama dhihin ka ugu cibaado badan lama dhihin ka ugu nacfi badan buu ilaahay dadkiisa ugu jecel yahayba oo ummaddiisa ugu nacfi badan cilmi iyo caqli iyo xoolo iyo dhaqaale iyo wax kasta ummaddiisa ninka anfaca kaasaa ilahay agtiisa lagu kalgacayl badanya wa axabu alacmaali ila allaahi suruurun tudkhiluhu calaa muslimin acmaasha ilaahay agtiisa loogu jecelya markii faradka laga soo tago qof muslima ood ka farxisi wey qof muslimoo laga farxi muslimaad ka farxisi camal mucadaa ma yahay mase camal waa adig kugu ag weeyaan waa camal gudbahay soo maa muslim see looga farxgelinhaya rasuulka calayh isalaatu wasalam xadiidka asagaa noo sharxay oo muxuu yidhi takshifu canhu kurbatan kurba haysay iyo culays hayey baad ka fayday waa farxahaya aw taqdi canhu daynan dayn lagu lahaabaad ka gudaysa ama ka dhaafaysaaba haddaad ku lahayd aw tadrudu canhu juucan ama gaajo iyo baahi baad yaad ka maaragtay aad ka fujinaysaayood aad wax siinaysaa intaasoo dhan buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku sheegay yacni acmaasha ugu qiimo badan waa acmaasha waa ilahay agtii lagu jecel walaalka oo muslima ood ka farxisi wey kurba haysay baad ka fayday dayn lagu lahaa baad ka gudday gaajo baad ka fujisay waa amaal intuba acmaal gudubta wey intuba waa acmaal mutacada w intaa keliya rasuulka kumuusa ekeynina wuxuu yidhi walian amshiya maca akhi almuslim walaalkii muslimka inaan raaco walaal muslima inaan raaco rasuulka waa nebi maxamed wax dhahaya qof muslima oo walaal inaan raaco fii xaajatin dan uu leeyahay oo asaga uu leeyahay qofkaa inaan u raaco oon la soo gudo ilaa uu dantiisa ka dhammaysta aan la socdo axabu ilaya min an actakifa fi lmasjidi shahran qof muslima inaan raaco walianna amshiya maca akhi almuslim fii xaajatin lahu xataa aqdiyahu aw aqdiya lahu axabu ilaya min an actakifa fi اlmasjidi shahran qof muslima inaan raaco danta uu leehayna oo saaxibu xaaje ah danta uu leehayna ilaa aan la soo dhammeeyo aan la socdo yaan ka jeclahay buu yidhi masjidka inaan bil ku ictikaafo riwaayaadka qaarkood waxay sugahayaan yani masaajidkiisu markaa ishaaraya oo masaajidka nabiga alayh isalaatu wasalaam inaan masaajidkan masaajidkaygan bil aan ictikaafo waxaan ka jeclahay walaal musliman raaco dan la soo dhammeeyo qaarin marka bal isbarbardhi masjidka la seegaya waa masaajidka nabiga calayh isalaatu wasalaam halkii salaadood ku tukatayna kun salaadood bay udhigantaa kun salaadood bay u dhigantaa halkii salaadood ku tukatay kun salaadood ka fadli badanta xaramkana boqol maaragtay kun oo salaadood ka fadli badanta marka masaajidkii hal salaadood ku tukatay kun ka fadli badnaa haddaad ku ictikaaftid bil kaamila ninka ictikaafayaan waay qofka ictikaaf waa nebi maxamed waay alayh isalaatu wasalaam intaasoo dhan wuxuu ka fadlilay ictikaafkii masaajidkiisaa ee qiimaha badan ee intaasoo fadlili lahaa qofka cibaadaysanayana nebi maxamediyo wuxuu intaasoo dhan ka fadilay qof muslima oo saaxiibulxaaja oon raaca oon dantiisa la soo dhammayaan ka jeclayo inaan masaajid bisha fadhiyo maxaa yeeley ictikaafku waa qaasir adiguu kuu egya bas masaajidka waad fadhiisatay toban beri bil kolba intay noqoto aad ictikaafta adaa cibaadaystay qur'aan baad akhrisatay salaad baad tukatay adkaar badan baad samaysay laakiin wixiise oo dhan waa wax adig keliya ku waag wey keligaa baa shaqaystay adig keligaa baa shaqaystay laakiin mujtamacii kale wax aad u qabatay ma jirto markaasuu wuxuu ka doorbiday dantaa qofka aleh intuu raacay uu la soo dhamay idan qofkii baad raacay adoon dan kalanahayn baad isagii raacday ood la soo dhammaynaysa camal mucaddaa weeye camalka wuxuu rasuulka oga doorbiday ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له حتى أقضيه أحب إلي من أن أعتكف بمجلس الشارع إذا waa arrin cajiiba weeyaan oo sahlanayn inaad dantaadii intaad joojisid dan kale oo mujtamaci aad u kacdid wax sahlan moo shaydaan iyo naftaadu ma ogolo inaad intaad dantaada iska dhigtid dan kale aad u kacdid ama shaksi raac ama sidaada intaad si xilqaantid soo samee shaydaan iyo nafku lama ogolo marnaba maxaa yeeley naftu waa xaasid wey qof kale inaad wax u samaysay may ogolo asalkeedana waa bakhaylad wey waxay isku dayeysaa inay kuu diiddo oy kaa reebto marka qofka waxaasoo dhan intuu ka takhalluso acmaasha mucaddaha u gudba acmaal aad u qiimo badan wey intaa keliya rasuulka muuse daynina xadiidku uu sii waday acmaasha mucaddaha waxay haataa kaa badbaadinaysaa maalinka qiyaamada ee haataa ambiyada ilaahay yaa nafsi yaa nafsi ay leeyihiin qofba qofku acmaashaa gudba ummadda uu qaban jiray maalinka uu ka amni badan yahay xadiidkaa rasuulku u dheera asagoo sii wada wuxuu yidhi wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam waman mashaa maca akhiihi almuslim qofka walaalkiisa kalee muslimka raaca fii xaajatihi fii xaajatihi danta uu lahaa u raaca adugu wax dan ood leedahay ma jirta lakiin walaalkaada muslimkaa dantiisa u raacda xataa yuhbitahaa lahu ilaa uu dantii lahaa ooga soo dhammaystiro usoo u soo dhammeeyo ahbata allahu tacaala qadamahu yowma tazilu alaqdaam ilaahay baa lugihiisa sugahaya maalinka luguhuus mirixoonhayaan ee qiyaamada yaa ilaahay wuxuu kugu beddelahaya socodkii aad socotay oo walaal muslim raacdoo dan la soo dhammaysay badiilkeedii qiyaamada maalinka luguhu tadaribu alaqdaam ay luguhu gariirhayaan oodan dhulka qumaata aad u istaagi karin saaxiibkii dadka raaci jiray ama danaha caamka ka shaqayn jiray si fiican buu istaagaya ahbata allaahu lahu tacaala qadamahu yowma tazilu alaqdaam maalinka ay luguhu ay gariirhayaan inuu istaagi karin rabbulcaalamiin baa lagu hada sugayaan maxaad ku heshay fadligaas danta caamkaada u gudubtay wey danta caamkaayay u qumtay masaajid baad ummad u dhistay isbitaal baad u dhistay jaamacad baad u samaysay ceel baad u qoday baraag baad u samaysay aytaan baad wax u samaysay cilmi baad ku anfacday yacni had iyo jeer qof waxaad ahayd mujtamacii la tafaaculayaada eh. oo wixiisii oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey kala qayb qaadanay idan maalinka qiyaamada ee lagu istaagi karin yuu alla subxaana watacala lagu hadaistaajinaya waa arrin aad iyo aad u qiimo badan ikhwati fi illah idan alacmaal almutacadiyatu nafcuha aad iyo aad bay u qiimo badan tahay laakiin innagu waxaa weeyaan tarbiyana mayna lahayn soomaali haddaan nahay tarbiye mayna lahayn nalaguma soo tarbiyaynin oo masaajid la dhisa mayna aqoon jirin agoommo la kafaalo qaada mayna aqoon jirin ma fuqaraan ahaynoo wax mayna lahayn miya ma nalooma sheegin miya ma baabkooda lama akhriyi jirin miya allah waxaa weeye meeshaa doonta u qaad ma jirtaan tani taariikhda dib ugu noqda shaksi muxsina oo soomaaliya ba mataqaana waxa la yidhaha muxsin xafiis leh oo danaha ummadda loo keeno agoomaha iyo masaajidda iyo dhibaatooyinka xafiis wari ninkii muxsinka ayaga lahaa xafiiskiisa waraaqahan geeya oo u sheega waxa la yidhaha weligiin maaragteen kolley ajka anu aan joogay inta iga sarraysa ma garanayaan hadda ma garanahayo in hadda la helay ma leh caalamka kale o dhan muxsin waa laga yaqaanaa laakiin soomaaliga muxsin inaad u fasirto ma doonayaba muxsin maxaa la dha haddaad tira mabuu garanhayaba marka mabuu garanhayaba waxaa laga yaaba inuu ku yahay muxsin waxaa la yihahda an tacbud allaha kaannaka taraah fainaka taraahu maaragtay fain lam takun tayraahu fainahu yaraak nacam ixsaanka markay maarata la macnaha way laakiin muxsinka waxaa laga wadaa waa nin wanaag samaynaya wey carabta haddaad u kacdiya eshiyaanka haddaad aadiyo nin muxsin aad arkaysa xafiis leh oo shaqaalo leh oo masaajidda iyo wixii dhibaato dhan baa loo soo rafciya hal shaksi oo soomaaliya oo muxsina oo xafiis le ma arkaysa anu kulley ima soo marin intaan jiro ima soo marin idinku laakiin ma aragteen reesal africa ma leeyihin qofkaas muxsin oo maarata warada maarata garasaa noo geeya muxsinkaa hawshan u goy masaajid laabana kaloo masaajida nalaga cayniya masaajid ha noo dhisee loo geey ma jirto garas baan lahayn oo galool baan lahayn oo xaway baan lahayn iskusa wada wareeri giddigood waa wada qallalan yihin hal mid oo malaajil ay taan lagu yaqaano ma leh oo dhiga ana lahaa aytaam wixii la yidhaahdo anaa marka intaasu bayd baan waqfay adoontaa lagu xareey dalabatulcilmiga rabaaqa hala deji jaamic alashar haddaad tagtaan ibni xajar oo siddeed boqol konton iyo labadii dhintay meeshuu seexan jiray baa weli joogta oo amminka ardaydu ay seexdaan jaamic alashar waa awqaaf wey yani quruun bacda quruun baan iska soo dhexlay hal waqfi maba naqaanaba innaga waqfi haddaad inaad u sharaxdid dadka soomaalida yaa wakhti dheer kaa qaylaa soo dalaysatid baa kuu dhan inaad waqf uga xeliya waqf muxuu yahay ma xoolahaada kusoo dhiiba bilaash u bixinaya oo maarta ragaa shaqaysan ama guryaha iska seexan hebelka wuxuuba kuu gelay mawduucaada ku talagelinba yaalka kule intaan u soo rafaaday iyo intaan qurbo u maray ma gurigaa waxaa ku dhisay intaan bixiya dad seexanaya iska dhigeen waaba waxaa loo wajowna laga kula aad marka waxaa weyan ikhwatii filaahi acmaasha noocaasa waa acmaal aad iyo aad u qiimo badan wey aad iyo aad u qiimo badan oo qofka muslimkaa looga baahan yah inuu ku baraarugsan yahy inaga weliba khaasatan soomaali haddana bal xadiidka kale saddexaad dhegays rasuulka calayh salaatu wasalam dhinaca kale asagoo ummadda ka tusinayo ayaa wuxuu yidhi xadiid waxaa weeyaan saxiixa alimaamu axmed iyo ibnu maajah iyo tirmidi iyo nasaa'i intuba way soo saareen saxiixaynkana qaybo ka miday ka soo saareen rasuulku wuxuu leeya calayh salaatu wasalaam abu hurayrana xadiidka warinaya assaaci cala alarmara iyo walmiskiin kalmujaahidi fii sabiili illah alqaa'im allayl wاsaa'im الnahaar yacni qofka haweenka garoobka daryaalkooda u socda iyo masaakiinta iyo agoommaha daryaalkooda u socda mujaahid fii sabiili اllahi biاlajri almujaahid fii sabiili اllahi ajirku ilahay ognahay buu la ajir yahay alqaa'im اleyl salatuleyl caawad nin u taagan buu la mid yahay asaa'im الnahaar maalinoo dhan nin sooman buu la ajir yahay waa tashjiic yani asaaci cala اlarmal yani armanada oo nin la'aanta ama garab ha ahaato ama gabar ha ahaato waa qof dumara wax hor jooga aan jirin oo maaragtay masruufii waxba aan haysanin qofka daryeelaya iyo masaakiinta maaragtay tabarta yar oo waxba haysanin fuqarada hawshooda ninka u quba u socda saaci waa qofka u socda wey ra'yigoodii buu keenaya baahidoodii buu soo darxinaya brogramkoodii buu samaynaya warkoodka wax ka war hadduu hataa soo hawsahaynin ummaddii buu u keenaya uu leeya war intaasoo baahi baa jirta war saasaa jirta الsaaci calى اlarmla واlmasaakiin kalmujaahid fii sabiil الlah bal u fiirsa mujaahidka fii sabiil kelimat اllahi yalculya ku soo shahiiday buu la darajo yahay limaada muxuusaa ku helay alacmaal اlmutacadiyatu nafcaabu la yimi acmaashii mutacadigaeed ummadda anfac kan hadduu kelimatullahi yalculyaoo u kacay iyo shirki iyo kufriga inay maarata dulloobaan kelimada ilahina ay sarrays kanna wuxuu u kacay dhinaci kalu aaday masaakiintii iyo kuwii maarata tabarta yaraa iyo agoommadii iyo haweenkii laga dhintay iyo dadka noocaasa ah, waasna dhinacaas mujaahidkiisa isna u kacay idan waa isku darajaanina baliflays waa isku darajaani waa dhiirigelis wey inay mujtamacaadii aad waxba kala tibaa lagaa raba kan jihaadkiiba aaday kana masaakiintiiba u kacay idan inaadan iska fadhidin lama ogol inaad fadhida laguma ogol adna kacdaada dhinaca ka idan waxaa lala silay qaa'imuleylkii baa caawadan salaatuleyl ninkuu u taagnaa buu la ajir yahay maalinkii ninka soomabuu la ajir yahay idan mujaahidkii iyo qiyaamuleylkii iyo saa'imu nahaarkii intuba ajirka heli lahayn ba isla helayaaba limaada camalkan uu samaynaya camal mujtamaci u gudbay oo anfacay oo ummaddii waxqabadkeedii agoomihii iyo ay maaragtay raamishii garoobkii iyo maaragtay dadkii da'da ahaa ee duqaydii iyo masaakiintii iyo fuqaradii iyo waxii oo dhan buu u wada istaagay oo inta karaankiisu ka qayb qaatay idan acmaasha noocaasa acmaalu mutacadiyata nafcuhaa acmaal aad iyo aad u qiimo badan ikhwati fi illah wa akhwaati fi alcaqiida laakiin waxay u baahan tahay tarbiyay u baahan tahay xadiidka kale afraad abu hurayra radi allahu tacala canhu rasuulka ka warinaya axmed bin xambal tirmidi abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisa musadraka ayuu ku soo saarayaa xadiidkuna waa xadiid saxiixa sheekh albani raxmat ullahi caleyh jaamicu sagiirka ayuu ku saxiixinaya asna dhinaca kale rasuulka calayh isalaatu wasalaam acmaasha noocaasee ummadda tarbiya murabbi bu ah murabbi buu ah ayuu dhinaca kale haddana ayuu ka bareehaya acmaasha noocaasa intaana aakhiro la gaadhin faa'iidada adduunka uu qofku ku heli aakhiro anaa la gaadhin oo jannatulfirdows iyo waxa ilaahay uu kuu keydiyey intaan la gaadhin adduunka waxa ilaahay uu kugu siinayo yuu rasuulku halkan u soo dhigay acmaashaa qofka qabtuu yidhi waxaan buu helayaagi wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wassalaam tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum faina silata araximi maxabbatun fi اlahli masraatun fi اlmaal mansa'atun fi اlajal wa fii riwaaya mansa'atun fi اlafar buu rasuulku yihi calayh isalaatu wasalaam war carruurtiinna waxaa ama idinku barta ansaabtiinna wixii aad qarabada ku xidhiin lahayd abtirkiinna ka barta tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum idan nasabka oo barati wuxuu u yahay wasiile qaraabo xidhiidis haddaada abtar baada aqoon maxaad qaraabo xidhiidhi cid ku xigtaa ma garanaysid cid qaraabo kulaha midna maba jirta maba garanaysid idan acmaashu mucadaahayd buu qaybi wasiilo u yahay ah, nasabkiinna waxaad ka barataan iyo abtirkiinna waxaad qaraabada ku xidhiidhisaan qaraabada oo la xidhiidhiyo aakhira intaan la gaadhin adduunka waxaad ku helaysaa maxabbatun fi lahl kalgacayl baa ilaahay ehelka dhexdiisa kuu dhigaya dadkii iyo ehelkii baa ku jeclaanaya maraatun fi lmaal xoolahana way badinaysaa soo taagtirnimada waxaan u soo carray meelahan unumaysa xoolo raadis maayn waxaa weye maraatun fi lmaal xoolihii baa ku badanay mansa'atun fi اljal waa saddexda shay bini aadamku u jeceli cimrigana waa lagugu ziyaadinayaa intaana gaarin aakhiro intaasaad ku helaysaabad ay sabab u noqonaya waa silaturaximkii silaturaximku kalaam buu noqonaya ayuu noqon karaa kalaam fiicanood qofka aad kula hadashid telefoon u dirta aad bariidisi gacantaa oo wax gaarsiiya hanti aad siisi dhaqaale aad siisi faa'iideen kale qaab kale u kaalmaysa intuba salaturxim bay noqonaysa salaturximkii waxaa ka imanaya fawaa'ida qabla alaakhira maxabakal gacayn dadka isjeclaada idan ehelkii baa ku jeclaanaya oo gad dadkii baa ku jecla qofkuna waa waxyaabuu bini aadamku jecel yahay in lagu sheegsheegoo lagu jeclaado waa jecesha qof kastoo bini aadam ay ku dhabcisan tahay arrintaas idan nafraatun fi lmaal maxabakal gacayn dadkiina ilaahay kuu geliyo xoolaha waa kuu bata cimrigee lagu ziyaadiyo saddexdaaba way leedahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam haddaan xadiidka dul istaagno xadiidku abtirka bartaa layidhi waxaad qaraabada kaga xidhiidhsaa abtirka asbaabaha axkaam dhan baa ku tacalluqa abir innagu macalasabka shadiid innagu soomaali haddaan nahay innagoona iskala reebin qaab khaldan markii maaragtay qabiilkii loo isticmaal qabiyaalad iyo waxaa jirta qabiil waa laba shaqo isku male waa qulxiyo walfajri intay isu jiraan bay isu jiraan khulaiin walfajr laba sura isku xigta miya ya sheekh ma isku xigaan hmm, intay isu jiraan wax badan ba isu jiraan qabyaalada iyo qabiilkuna waa saas qabiilku waa abtirkaada reer garas baad ku abtirsataa awood aad adigu ku gashayna ma jirta rabbulcaalamiin baa kaa dhali marka inaad inaad garas xoday galool maydaad asaa u abtirsati waa shay sharci aw axkaam baa ku taala mahaarin baa ka ratimaysa dabcaan haween aada guursan karin ama adi ku guursan karin waxaa ka ratimaysa qaraabo inaad xidhiidhisa lagaa rabo waxaa ka ratimaya irfi iyo dhaxal baa ka ratimaya qof baa dhintay labada yaqaanaba qaraabadii yaa dhaxal xooli xaggee la geyay shareecadu miisaan bay saartay ninba ninkuu uga dhow yahay buu dhaxalkiisa qaadanay maraatib bay u samaysay shareecadu yaa u tarikada yaa iskale carruur muxuu ka tegaanaya farax muxuu ka tegay asalsa yaa jooga xawaashi iyo walaalasa yaa jira intaasoo dhan bay shareecadu daraasaynaysa waxaa ku dhaxlaya imaa inuu yahay farax aad ka tagtay ama asal aad ka timid ama xawaashi inuu yahay iyo wixii dhan saasi sharcadu daraasay abtarku ma yaqaanaan anu sheekho waxyaabaha qof muslimaan ahayo hawlahaasoo dhan waxaa waan iskaga fogaaday anugu qofka magacaan maxamed cabdullaahi ka badan maba dhaafiyaba qof waad fiican tahay kuwaad sidaas haye maxamed cabdullaahi xeeb waxaa kuwaa qofaad labaatan sano aad meel wada deganaydeen oo masaajid ku wada tukanayseen oo shaqo wada hayseen oo maxamed cabdullaahi bes aa la dhaafin karin wuu geeriyooday mid maxamed cabdullahi waa geeriyooday mid maxamed cabdullaahi kee ahaa intaasoo san aad la dekanadeen ninka maxaa bilaaba reer garasada weligaaba reer garasada wuxuu yahay marba waa hayn soo ceeb maaha intaa ninkaas maba garanaysiba markaasaa waxaa sas ka qaadnay haddaa tara nima yaa tah magacaa maxaa liyahaa maaragtay cabdulaahi xoday haa bal qabiilkaadina maxaa yaad u dhalatay a'a war wadaadki maanta wuxuu sameeyey wadaad buuxo oo jiran baa maanta ii yimid irridda iga soo gal kowgii wuxuu iga bilaabay yaa tahay alla meeshuu ka yimid khatarsanaa show warmaha adaa khaldan oo adaa buufis kugu dhacay oo adaa qaab khaldan irbad kugu dhacday yaa taha haddii lagu helo in abtirkaada la aqoonsado wax dhibaataa kuma jiro laakiin inaad miisaan ka dhigtaa khaldan oo qofkaan soo dhawaysanayay ciddaan fogeynayay ciddaan wax u samaynaya baan qabiil ku baysgaray taasaa khalad oo shareecadu ogolayn kadib waad awartan dhammaantiina waa aqbalaysaa sudaysi mataqana maqash weliga sudaysi shuraynna xudayfana maxay yihiin ma dadbaa ma dhammaantoona waan garanayna waa ragooda qura'a wiil ah. magaciisu saa yahayna ma laho idi waa qabiilkiisi wey xudayfi waa qabiilkiisi shureyn waa qabiilkiisi sudaysi waa qabiilkiisi dhammaanooda qabiilkoodu wey waana waari mayna haddaad tidhaa sheekh magacaa fulaana sudaysi buu ku leehay inna lilahi wa magciisa qabiilkiisi markuu magaciisa iyo haddii kuu sheegay qabiilkii buu kuu sheegay ma jirto sidaas waan ku ogolla lama yaabayna innaga laakiin haddaad tidhaa uu ku yidhahda anigu maxamed cabdullaahi reehibal aan ahay warkan maanta meeshu ila aaday waraan magacaada makuudi haydhaafin meesha mar hore aan iska soo xidhay war rasuulka wuxuu leeyahay tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna biha arxaamakum idan nasabkiinna iyo abtirkiinna barta ka barta waxaad qaraabada ku xidhiidhisaan yaa eedada habaryarta dadka ku xidhiidha maxaad ku garaa daad abtirba garanaynin wax aadaad dada garanay ciyaal xaafadeed baan ahaaba kuleehan weli weyna yeerad halkaa joog ee wuxuu kuleehan ciyaal xaafadeed baan dadka ma kala aqaan waxyaabaha igu darraaya soo marayga nin dhan oo sagaal carruura ah leh waa wax la yaab leh meelaha masaajid baa dhisayna waddanka yurub meel aan wareegayn guryaha iyo waxaas albaabada garaaci oo nin weynaan soo ku soo hirino inuuna wuna wanaajiy waana wareegto meel baanu fadhiisana waan yar sheekaysanay markaasu sheekh anigu moogta an ciyaal xaafadeed baan dadka ma kala aqaana warma ninkaan hiray halkaa joogta ciyaal xaafadeeda wuxuu ka wadaa anugu qabiil igu shaqo kuma leh ciyaal xaafadeed baan ayga anugu wax badan kala aqaana ma jirto lama rabo waxaas lama rabo way ishaybsan jireen soomaalida sidaasaa la maartay marka camalkii nasabkiina waxaad qarabada ku xidhiidhisaan ka barta maxaa yeelay faina silata araximi maxabatun fi اlahli mahraatun fi اlmaal mansa'atun fi اlajal intaasoo faa'iida ayay wadata silatu raxim idan haddaada qaraabadaada baad garanaynin iyo abtirkaada wixii aada garanaynin hadda sidaas silatu raxim ku xidhiidhin idan acmaashaas macadaha nafcigeeda silatu raximku macaddo ma yahay mase waa qaasir waa mucadawey qaraabadii oo la xidhiidhiyo wixii idan fawaa'idaasi leeda maxaabadii kalgacayl ummadda ay ku jeclaato xoolahaadii oo kuu bata camalkiiba ilaahay kuu barakeeya cumriga ilaahay kuu barakeeya intuba waa intaan raadinayna wey intuba waxaa laga helaa acmaashaasaa laga helaa idan acmaasha aanu ku dadaalla wey aad iyo aad u qiimo badan acmaashaa lagu dadaalo waan acmaasha u qiimo badan wey ikhwati fillaah una baahan nahay inaanu haddaan soomaali nahay inaanu tarbiyahaan aanu isku tarbiyan oonu nafta iyo maaragtay shaytaanka nala xidhiidhiyo nafta aanu ka taqalludno oon ka takhallusno oon ka qaalib noqonno misbarro qofku wuu istarbiyayn karaa tarbiyada iyo akhlaaqdu waxaa la yihahdaa muktasab mid ah iyo mid mawhubaad rabbaaniya labadaasi u kala baxaysa mid mawhuba ilaahay uu ku siiyey iyo mid aad kasbati dakhligu waa laga bixi karaa fulanimadki waa laga bixi karaa intuna waxaa waa laga bixi karaa akhlaaqda xun waa laga bixi karaa taariikhda muslimiinta dib ugu noqdo cumar bin khadaab intuu soo islaamisaaha khaalid bin weliid intuu soo islaamay see aha markay soo islaameenna say noqdeen say noqdeen cumar bin khataab ninka intuu u yimid ee iska caraabiga ninkii alxor bin qays oo uga shafaaca ul adeerkii baa maarti abuur ibn raba inuu kuu soo galo si u malayna waxay u weydiisanaya hiya ibna khataab maa acdaytanaa jazan marka yaani wax wanaagsana nama siis cadaaladna nagu wanaagsan intuu farta u gelgelay cumar bin khataab buu saa ku leh cumar khataab markuu intuu soo istaagay u damcay inuu qabto wiilkii baa allah baxo yaa amiira almu'miniin in allaha subxaanه watacaala yaquul khud اlcafwa wamur biاlcurfi waacrid can اljaahiliin waina hada la min aljaahiliin buu ku yidhi rabbulcaalamiin nabigiisa wuxuu ku yidhi maaragtay wanaagga amar cafiskana qaado waxaa weyaan iskana cafi wixii ku xadgudba kana sidoo kale waa jaahiliintu ka mid cumar bin xadiis abdullah bin cabbaas warina wuxuu leeyahay bartii uu taagnaa kamuusa dhaqaaq ninkii uu rabtay inuu qabto uu rabay halkii kamuusa dhaqaaq wa kaana waqaafan cinda kitaab illahi ba xadiisku leehay cumar bn khaaab nin kitaabka ilahi markii lagu dul qabtay aayadda istaago on dhaqaaqinba tarbiyahay waa isbedelay innagana barkaale ku dul ahri wuxuu ku leey huudi ancaam hadda lagu akhriyo kaa dhegaysan maayo huudi ancaam had qur-aan kaga maag huudi ancaam hadda lagu akhriyo kama dhegaysanaya ku leey ama wuxuu ku leey waaba la yaqaano reer garasba haddaan xanaaqno dadkaan berberraaga maba ilaa wixii aan samaynama istaagin tabriir buu isay samaysanayo war waxaa kama jira waxaadaad sheegaysa dad kaa fiicnaabaa isbedelay inaan isbedela lahayn idan waa tarbiya wey tarbiyadeed inaan qaadanno waa shay muhiima wey aad iyo aad runtii muhiima baan intaa ka gudba xadiidka kale shanaad wakhtiga waxaa laga yaba inu iska kooban yahay wuxuu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam acmaasha qiimaha ay leeyihiin haataa qofkan hadduu qof daalimaya faajir ah oo dadcun ah hadduu yahay ase acmaasha gudubta uu wax ka sameeyo rabbulcaalamiin fujuurkii u qaban ismaayo aakhiro wax laga goyaba adduunka waa lagu bulaalinaya waa xadiid saxiixa wey fujuurkii uu la yimid iyo dulmigii iyo xadgudubkii uu la yimid hadduu acmaasha gudubto ummadda wax u qabato wax ka qabto oo wax ka qabanayo intaasa ilaahay dulmigii uu samaynayaba ilaahay ugu dibdhigaya oo lagu badbaadinaya xoole iyo adduunna waa lagu bulaalinaya adduunkaa lagu bulaalin liannahu wuxuu qabtay bacd alacmaali almutacadiyati ila alumma nafcigeedu gudbahay buu qabtay saa darteedba dulmigii loo qaban maayo fujuurkii loo qaban maayo waa la bulaalinaya awlaadii xoolada la dagaalanaya bal xadiikan rasulka dhegeysa alayh isalaatu wasalaam alimaam tabarani baa xadiis kitaabkiisa mucjamka ku soo saaraya sheekh albanina saxiixuu kaga dhigaya xadiiku waa xadiis saxiixa jaamicu sagiir min xadiidi abi bakrata nufaac bin alxaarif radi allahu tacala canh xadiisku wuu dheeraa oo wuxuu ka soo hadlayay dembi la galo dembiga ugu degdeg badan cuquubadiisu waa maarata cuquuqulwaalidayn iyo khayaanada iyo beenta iyo wax lamidka juziyadan ka rabaa wuxuu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam waina acjala طaacati hawaaba waina acjala طaacati hawaaban lasilaة الraxim daaca ilaahay loogu dhowaadiyo khayr la sameeyo shayga ugu degdeg badan abaalmariskeedu waa silaturaximkooda markaasaa rasuulku wuxuu yidhi xataa ina ahla اbeyti layakunuu fajara ahlu beyt yani dad qoyska waxay noqonayaan faajiriin fajara ظaalimiin fayanmuu amwaaluhum wayakuru cadaduhum ida tawaasaluu aw kama qaala calayh الsalaaةu wasalam bal dhegeysa xadiidka ikhwati fi اllah wuxuu rasuulku leeyahay acjala daaca asrac wey daaca ilaahay loogu dhowaado daacada ajirkeeda iyo tawaabkeeda loogu degdeg badan yahay abaalmariskeeda silaturaximka wey markaasaa rasuulku wuxuu yihi silaturaximka xataa ina ahla اlbeyt dad reer gurigaada qoys ah layakunuu fajara faajiriin bay ahaanayaan dad faajiriina oo aalimiin ah oo xunxun oo fasaqa وmaca dalika fayanmu amwaalhum xoolahoodaa badan wayakfaru cadaduhum cadadkoodiina wuu badanaya way tarmaya awlaad iyo xoolaba waa la bulaalinaya limaada idaa tawaasaluu hadday isxidhiiriyaan maadaama intay isxidhiirinayaan oo xidhiirka iyo silaturaximkii dhaxdooda ay wadaan fujuurkii loo qaban maayo adduunya iyo bani aadam waa la bulaalinayaba idaa tawaasaluu shardiyadaasa lagu xidhay hadday isxidhiiriyaan fujuurkii loo qaban maayo bmanaa adduunkii loogu qaban maayo bmanaa waa loo dibdhigi hadday toobad keenana waaba alxamdu lilah haddii kale cuquba loo soo dejin maayo fayanmu amwaalum xoolahoodi baa badan wayakfuru cadaduhum cadadkoodiina gu badanhay waa nin ardo faajir ahoo faasiq ahoo dhib badan limaada uu saas maartay dadkiina ugu badan xoolaga ugu badan idaa tawaasalo waa silaba uu samaynayo eheladiisii iyo qaraabadii iyo wixii buu soo xidhiidhiyaa sida kale waa khayr daran yahay waa faasoo daaca kuma fiicna kan wey laakiin silaturaximkuu ku fiican yahay xaggaasuu ku fiican yahay kan buu wax u qabanhayaayo kan buu wax u qabanayo kan buu wax u qabanayo sidan buu samaynaya silaturaximkuu samaynaya idan silaturaximka uu la yimi darteed baa fujuurkii cuqubadii la soo dejinayna xoolihii baa loogu badinhayaa awlaaddii baa loo bulaalinhayaa wixii oo dhan marka waina acjala aacati awaaban cinda allahi awaaban la silaة raxima xata ina ahli اlbayti layakunu fajara fayamlu amwaalhum ويكثر عددهم إذا تواصلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام haddii laydinki faajirkiibaa saa lagu bulaalin famaa baaluka adaa ilaahay ku xidhan jidkii toosnaa haya acmaasha haddaad la timaadda maxaad u malayn aad iyo aad bay u qiimo badan laba fiirsan ikhwatii fillah inayna sahlanayn ba halkaad ka qaadanaysa oo hataa rasuulku heerkaa uu gaadhsiiyey inay acmaasha macaddaha nafcigooda inayna sahlanayn oo hataa fujuurkiiyo dulmigaa samaysa cuqubadiisa lagaaga dibdhigi waa dul maaragtay xoola iyo awlaaddalgu bulaalinaya intaa silaturaximkaa la imanaysa idan silaturaximku waa acmaasha gudubta way ka midta aad iyo aad u gudubta waxaa kaloo rabulcaalamiin u yidhi wamaa kaana rabbuka muhlika alqura bidulmin waahluha muslixuun baa lii waahluhaa saalixuun laba dhig muslix iyo saalix way kala duwan yihin fii farqi bayna saalix wa bayna muslix saalixu waa laazimo waa isan faacilo laazimo macadda anayn laakiin muslix haddaad tidhi macaddowi muslix wixii fasaadadu hagaajinaya rabbigaa ma halaago ummad muslixiin ah oo waxaa wixii fasaado hagaajiya idan camalkay samaynayaan camal macadda wa ahluhaa muslixuun baa ahlikooda ay muslixiin yihiin oo wixii hallaaba iyo wixii xumaada iyo wixii dhanbay hagaajinaya muslixiin wey wa ahluhaa saalixuun lama dhig saalixiin wada fiican lama dhig muslix macadda oo wanaaggooda dadka u gudbinaya oo khayrkooda u gudbinaya oo wixii oo dhan u gudbinaya oo wixii hawaaba qabanay oo daalimka gacanta ka qabanay oo alamr bilmacruuf la imanay naadwanahy canilmunkar balamana waxaas marka waa muslixiin wey mujtamacii bay ku dhex jiraan adiguna tasawur suuradaada noloshaada bal dib ogu noqo labada laba nololoodbaas yaa dadku kukala xisaabtamaan inaad halkan aad deganaatid johannesburg aad deganaatid xoogaa dukaan baad furatay masaajidka jiiraankiisii baad tahay shanta salaadoodba masaajid kusoo tukataa jamaacada safka horaad ku tukataa dukaankaadana waad gadataa awlaadaadi iyo reerkaadina waad gacantaas ku haysa nacam waa waajibaadkii lagaa rabay wey laakiin mujtamacan halka aad ku nooshahay culays baad ku haysaa culays qof ku soo qaxay baad waxba iyaga maaragtay uma tid mujtamacaadi awal dowr baad lahayd oo cilmi haddaad leedahay iyo haddaad dhaqaalo leedahay iyo haddaad kelimo leedahay iyo haddaad xoog leedahay iyo haddaad caqli leedahay iyo haddaad experience iyo khibraad leedahay intiiba waad daldaraysa cimro kaama faa'idayso adiga carruurtaada iyo xaaskaada maa nool baska intaa waxaa kuu sibaa huniintii maxaa la yihahdaa qurbada huniintii qurbadaa kuu sino qurbada waan wada ognahay oo weliba anu aad baan ahaa laga yaaba afrika qurbadeeda iyo xag waan u malayn jiray afrika inay qurbo lahayn waa isku wada mid wey qurbuhu ama afrika taga ama yurubta waa isku wada mid wey qurbaha kuu sibaa huniintiisa laakiin haddii aad dhulkaadi joogtid waaga markuu beriyo labada haddee cuntadan cunno maxay tahay waa canjeero gabdhaheenna canjeero iyo baasto iyo beriis ka badan ma naqaano soo saa uma ogediina saddexduna asal uma lihin innagu saddexda cuntada asal uma lihin walaa canjeerayna asal u lahayn walaa beriis bayna asal u lahayn walaa baastina saddexduba dad kalaa noo keenay beriisna ingiriis baa noo keenay baastana waxaa noo keenay kalyaani baa noo keenay canjeerana anhaariya xaggaasaa laga keenay saa ma ogsoontiin saddexdu uma lihin innagu idan dad waxaan nahay wax kale ku nool wax iyagu ay leeyihin masagaan innagu waan ka faannaa masagadii ma cunno subaxiis labada xabaa canjeerada gabadha ay kuusoo dugto iyo xoogaa darmuuskii labada bakeeri ku jira saa lagu keenay mid miskiin ood garanayso inay leed salaada masaamid aad ku tukato baa kuula soo tukada xalagaan imid ama hadda haddan socdaa meelablaan ka imid waa iska rafaaseen waad soo kaxays canjeeradii baad kala goosateen hal xabiya hal xaba ukaceen shaahina waad kala shubateen waad ka soo gudud magaalada baa usoo dhadhaa mid iskuul laga soo ceeliyan madrase laga soo ceeliyan u shafeecada adoona taana igee ama soomaalinima waad u geys war miskiinkan iska daayaan wixii macnaa ka bixinaad hadda waxaa mid kaleo tarasmadii iyo baskii wuxuu ku raacanaad ka bixisa mid geeriyoodana janaasada ku tukato kuwa is haystaad kala bixisay mujtamacii baad ka qayb qaadanaysa miyana sida ahayn noloshaadi war mujtamaci baad ku dhex jirta nin ka qayb qaada doorkaadii baad qaadanaysa cilmiga darsi baad meel kale ka bixisa idan wax allaala wixii manfaco ahaayo dhan eed lahayd mujtamac baad u gudbinaysa laakiin halka maxaad gudbisa waxaad humuum baad la soo dalma habeenk shantii salaadood ku tukatay meelay kaa martay moodi habeenk guri waxduna culays aad ah, moodi toban kiila oo cusba in lagu saaray baad guriga kusoo noqon waa humuumta iyo fikirka maskaxdaa ugu badan waxa laga daala shirka maskaxda laga wada maskaxdii waa dhan humuumta goormaad noqon maxaad la noqon maxaad tahay yani intaasoo as-ilaha maskaxdaada ku jirta wada jawaab aad u ahayd idan ikhwati fillahi waxaa weyaan waxaa weya nolosha middaasaa macaan nolosha mujtamaca ad jirtaa nolol macaana laakiin nolosha keligeeda waxba ma tarayso nolosha mujtamaca la tafaaculaysa kan aad wax u qabanaysa oo kan aad xabaalaysa oo kan aad samaynaysa oo kan aad kala bixinaysa oo kan aad wax u oo kan aad samaynaysa noloshan muhiimku waa nool saasay ambiyadu ahayn nabi gurigiisa iska dhex fadhihi jiri ma jirto idan alacmaalu mutacadiyatu nafcuha waxyaabaha ugu qiimo badan laakiin inagu ina ahayn magac baan inagu soomaalida u bixin ma garana anu iqliimi inuu yahay waa laga yaabaa qofka markii la raba in la dhaliilo waxyaabaha da soo jamciyad madaydiina albayaa la yidhahda soo maaragtay dad uma taagin soo maslaxa caamamo soo muctamarka dad uma istaag masaalixda caamka noocaasoo kale innaga soomaalida waa la liidi jira hebel ma taqaana waa geed korowaab baa la dhihi geed korowaab altafsiiriya maxay ta macnaheedu hebel geeda korowaaba baa lagu leehy maa macnaa haada tafsiirkeedu maxay tahay geed korowaaba hebel yacni masaalixda caamka iyo mujtamaca iyo hawlahaas u istaaga laakiin hoose hoose iyo reer garasnimo iyo ama dantiisa khaaska asaga dantiisa khaaska uma soo kicin ku leeyahay macnahooda waa lagu dirhayaa sidii markuu kan kugu yidhaahdo oo xoogaas yar nabta oo ku kale kugu dhaho oo xoogaas yar nabta oo ku kale kugu dhaho maalinka dambe adaa dibis weyn nafi shaydaan war maxaa kugu dhacday hebel baa waaf dantiisa uu socdaa hebel lawaad maxaa adi keligaa ku cayrinayo mu'tamar halla qabtay heblaaye war sukan keenay maxaa wadinku daba dhigay war meeshay ka galaan baad ka galaysaa waxaan iska daadi maalinka shaydaan nafa intaa ku wadi waa lagaa cayrin maalinka dambe laana masaalihda caamka u istaaga dulqaad u baanta ma naqanin hormadaas xadiidka kale ku soo xiga ee lixaad rasuulka calayh isalaatu wasalam wuxuu sheegay asagoo dhinaca kale ku dhiirigelinaya acmaasha noocaas ana wa kaafilu lyatiimi fi ljannati haakada bu rasulka calayh isalaatu wasalam sidaasuu yidhi anigii ninka agoonka kafaalo qaada jannada saasaan ku nahay waa dhiirigelis lagu dhiirigelinaya acmaasha inaad qariso yani nabi maxamed wuxuu leeya anigii ninka agoon kafaalo qaada jannada sida baan ku noqonay nabi labada faro saas wax yar baa saa u kala dheer saasaan jannada ku nahay awal waa janno lagu maartay lagu leeyahay amarka janna ku gaadhsiinaya aaniyan maalmaxu darajada ku xigtaad noqonaysa ninka ogoon kafaalo qaado muusa dhi ninka salaatuleil tukan macnaheedu maa inayna salaatuleilkan wax ka sheegayn laakiin acmaashan qiimaha rasuulku gaadhsiiyey ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada aniga iyo agoon ninka kafaalo qaado sidaasaan jannada ku nahay bilaahi calaykum maanta caalamka islaamka marka la yihahdo meelaha ugu agoon badan baan nahay innaga soomaalia haddana hal hay-ad oo kafaalatu maaragtay aytaam qaabilsan oo soomaali ah ma taqaanaa nidinku oo soomaaliya ka jirto shaqaysa oo dhammaan soomaaliya meesha degto baa arrimaha u qabta hay-ad beri shimxaan idriis uu asaasay oo maarata oday ahaa baan una garanaya hadda meel ku dambaysa garanaayo alkafaala la dhihi jira oo weliba waxay camalkeedan isku maxduud iska ah dhibkii qabsadayna ilahan baa ogaa anba dhibka qabsaday iyo sida ah su-aal waxaa lagu wada istaagayaa waxaa laga yaabaa shan dollar baa dhihi bixi ama shan geni baad dhihi ama toban karoon baad dhihi bix dee iskendanitaanka lacag ama waxaad leedahay toban euro bix oo maxaad ku qabanaysaa wadaad agoommaha soomaaliya ka jiraanoo waxaynana markaas weli gobolkee weye agoommahaas xaggee ahay ma beecan koonfurta ma meelheble waa xaggee haddaad tira meelheble waa kuwii kale maxaa ku dha gobol kale maxaa looga samayn waaye shan baad weydiinaysaa hadda ogow marka uu nafta kaa qabtaa laga yaaba inu ku yahado waqti kale igu soo noqo ama uu ku yihahdo intaasaan bixinay iyo wixii la midka male meeshaas male ana wakaafilu اlyatiimi fi اljannati haakada sidaas rasuulku yidhi alayh الsalaatu wasalaam xadiidka kale ee toddobaad ee ku soo xiga wuxuu hataa rasuulku noo sheegay acmaasha noocaas oo kalea rabbulcaalamiin wuxuu kugu anfachaya hantidan aan haysanno iyo dhaqaalahaan haysanno iyo cilmigan iyo waxan ilahi subxana wataala iyo taaqadan alla ku siiyey inay kuu baaqi noqoto oo nicmadaa baaqi ay noqoto oose ilaahay kaa qaadin asbaabaha keena waxaa ka mida haddaa wax anfaca ummaddaad u qabatid wax anfaca ummadda haddaad u qabatid rabbulcaalamiin nicmadii uu kusi uu ku baaqiye lahay laakiin haddaa wixii aan ummadda anfici lahaa aaddiid waa lagaa qaada nicmada gebigeeda waa lagaa wareejinaya bal xadiidkan dhagaysta rasuulka calayh isalaatu wasalam ka sugnaaday cabdillahi bin cumar baa rasuulka calayh isalaatu wasalam ka warinaya xadiidkan waa xadiid xasan alimaam tabaraani baa mucjab kabiir ku soo saaray sheekh banina xasan buu ka dhigay wuxuu rasuulku lehay calayh isalaatu wasalam ina lilaahi aqwaaman yakhtasهم biالnicam rablcaalamiin wuxuu leeyahay qoomyaal khaas u ah uu ku khaas yeelay nicam nicmadana waxaa loo jeeda maanta nicmat اlamwaal waa xoolow nicmat ulmaal baa loo jeeda ina lilahi aqwaama yakhtasهum biالnicam limanaafic اlcibaad waxaa nicmada lagu khaas yeelay addoommaha inay ku anfacaan baa loogu khaasa hanti baa la siiyey cilmi baa la siiyey waxbaa la siiyey inuu ummadda ku anfacaa xoolahan loo siiyey marka ina lilaahi aqwaaman yakhtasum binicami limanaafici alcibaad addoommaha inay ku anfacaan baa loo siiyey intaa laguma daynina wayuqiruhaa fiihim maa badaluuha inta ay bixinhayaan nicmada iyo xoolaha ay ummadda ku bixinhayaan oo wax ugu qabanhayaan oo masaajidii iyo isbitaalladii iyo ceelashii iyo jaamacadihii agoomihii ay kaga qayb qaadanayaan wayuqiruhaa fiihim alla wuu u daynaya wuu u maa badaluu haabal inta ay bixinhayaan baaqi u ahanaysa oo alla nicmadaa wuu u daynayaa wuu u ziyaadinayaa wuu u baaqi maadaama ay manaaficdii ummadda ay ku samaynhayaan bal dhegayso faidaa manacuu hadday hor istaagaan sakadii buu diiday inuu bixiyaba masaajidkii qabashadiisuu diiday madaaristii buu diiday ceelashii buu diiday abaarahi waxyaabaha dhibaatooyinka muslimiinta ku dhacay inuu ka qayb qaata diidan yahay agoomihii buu diidan yahay wax kasta wuxuu leehay xuquuqu kaiir wax kasta loo soo bandhigaba alxuquuqu kaiir buu ku leehay faidaa manacuuha hadday arrinkaa ay diidaan nazaca allaahu minhum allah ka siibayo faxawalahaa ilaa hayrihim allah intuu ka siiba nicmadii yuu hayrkood u bedelaya hayrkood baa la siinaya ayagana meel cidla la soo istaajinaya idan min asbaabi baqaa nicma nicmada inay baaqi noqoto asbaabaha keena waxaa ka mida manfacada ummadda anfaceeda inaad u kacdo xadiidka wuxuu xoojinayaa aayadda alla subxaana wa tacaala uu lahaa oo uu ku yidhi ha antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili illah faminkum man yabkhalu waminkum man فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم الله سبحانه وتعالى وله الله إذن دواقع محل يكون دواقع أصلا أنا واحد ترتان مارت إنفاق أنا واحد بحسان ويكل infaaqu shay joogta wey had iyo jeer xoolahaada inaad kaga qayb qaadatay khayrka oosa go-in haddaad diidaan infaaqaas iyo middaha alla idiin yeedhay alla waa idin beddelhaya wey gebigiinna waa laydin qaadanaya cid kalaa alla keenaya wey marka alla wuxuu yihi rasuulkeenna wuxuu leeyahay ina lilaahi aqwaaman yakhtasuhum biاlnicami limanaafici اlcibaad addoommaha anfacooda intay ku anfacayaan ba ilaahay uu u khaas yeelaya wayuqiraha fiihi maa badaluha inta ay bixinayaanna ilahay nicmadu baaqi buu kaga dhigi faidaa manacuuha nazaca allaahu minhum faxawalaha ilaa hayrihi qayrkood ba lagu wareejinaya kuwo kaleo ka khayr badan baa ilahay ku bedelaya kuwiibaa xoolihii lagu wareejin kuwiibaa ummadda anfici asna berri marka meel ciduu soo istaagaya meel ciduu soo yaa laytani aan waxba taraynin ayuu la imanaya waa arrin aad iyo aad khataro ah. idan ikhwatii fi llaahi arrimahaas waa arrimo muhiima ah. marka alacmaal almutacadiyatu nafcuhaa waa arrin muhiima weeye tarbiya inaan u qaadano arrintaas bal rasuulkeena alayh salaatu wasalaam xadiidka kale sagaal wuxuu noo sheegay ama sideedaad wuxuu rasuulka alayh salaatu wasalaam sagaal uu noo sheegay inay xifdiska xoolahaada junuudka qarnadan aad aragteen iyo cirkan iyo sama makhluuqan oo dhan waa min junuud illaahi makhluuq ilaahi wey allah subxaana wa tacaala junuuddiisii wey awaamir allayna ku shaqeeyaan qofka ummadda anfaca alla wuxuu u sahlayaa junuuddiisa junuud ka midu ilahi u sahlaya ardaha aragteen waa mukhaadaraad hadhow aakhira ayadaa warramaysa aakhira ayadaa warramaysa idaa zulzila markaad akridaan muxuu alla subxaana watacala u leh ardaminaa warrami oo waxaad ku samaynaysa dhan bay sheegaysa wuxuu rasuulkeena xadiis saxiixaanka ku jiray uu lehay nin reer banu israa'iil ayaa isagoo iska socda oo meel socda ayaa daruur dushiiseed wuxuu ka maqlay daruurta laleeya ifqi calaa xadiiqati fulaan ninka hebel la yihahda beertiisa waraabi lala ku da daruurtina dhexdeeda ayaa laga dhawaaqay amarna siinaya ninka daruurta u fiiy daruurta markiiba ayaa markiiba waa dhaqaaqo isqi calaa xadiiqati fulan baa lagu yidhi xadiis waa saxiix wey daruurtu waa dhaqaaso ninka waa fii magac caadi u maqlay ninka ninka hebel la yidhaahdo beertiisa ku daa baa lagu yidha daruurta way tagta daruurta ninkii waa fiiri daruurta say usii socotay meesha markay tagtay biyihii sii daysay kadibna halkiiba beertiisa ninka waraabta ninkan waa soo tegey marka magacii buu maqlaayay waa soo tegey daruurta buu soo raadqaaday wuxuu u yimid nin beertiisii biyihiisaa u hagaajin daruurta biyaheedii beertiisaa u hagaajsanaya oo biyihii beerta gaadhsiinaya beerihii hareerahaysa ahay o dhan biyo ma gaadin meel kale roobka kuma diin daruurtu meel bay ku gaaday biyihiina ahay meel bay soo maranba si u soo socda ninka beertii yimaadeen meel kaloma in laxan idan biyaha natarka iyo daruurtii waday iyo malagii iyo wax oo dhan waxaa musakhar waay min allahi subxana wa agga alla amar laga siiye ninkii beerta hagaajinoo u yimi markaas wuxuu ku yidhi yaa cabdallah qofkii markaa magaciisa la garanya cabdallah assalaamu alaikum calaykum asalaam buu yidhi markaas wuxuu ku yidhi magacaa buu yidhi su-aashii ugu horraysay magaciisii weydi magaciisi buu u sheegay hadal baa laydhahaa buui kadib buu u soo wuxuu ku yidhi niyahow magacayda maxaad ii weydiisay buui magacaada waxaan kuu weydiiyey buui biyahanaad beertaada ku waraabsanaysay daruurtii xumbaartanayd baa anoo socdo dushaydaa ayaa magaca haddaada ii sheegtay baan ka maqlay bu samada oo laleehay isqi calaa xadiiqati fulaan hebel beertiisa ku da saa darteed baan u soo adiga magacaada ii sheegta baan samadana ka maqlay niyahow beerta maxaad ku qabataa buui beertaadan waxaad ku qabatay isheg wuxuu beerta waxaan ku qabtaa waxa ka soo baxa beerta saddex baan u qaybiyaabi mid ani iyo carruurteedaa masruufannuy midna beertaa dib ugu celiyaabi ku hagaajiyaabi midna masaakiintii fuqaradaan siyaabi saddexdaasaan u qaybiyaabi beerta wixii ka soo baxuu bal u fiirso qayb aniga carruurteedaa masruufanna qaybna beertaa ku hagaajiyaa qaybna masaakiintiiyo fuqaradaan siyaabi midnimaabay culo yahay markay xadiisu sharxayeen qofka sadaqada bixiyo oo masaakiinta u gargaara oo camalka noocaasa la yimaada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sabab ooga dhigaa maalkiisa inuu ilaahay u xifdiyo goor khatar lagu yahay inuu ilahay maalkiisa khasaaro iyo dhac iyo burbur ilaahay uu ka badbaadiyo junuud min junuudillahi inuu ilaahay u soo diro beertii biyo la-aanteed rabba ilahi usoo dir beerihii kalena lama waraabinin keligiiba biyihii ku egin bal u fiirso waa sadaqadaa uu bixinayay iyo dadka masaakiinta oo u roonaa baa ilaahay subxaana wa tacaala uu gargaaray oo samada marka lagala hadlo maarata magaciisa laga sheegay oo daruurta halka la su'aal idan acmaalu mutacadiyatu nafcuhaa fawaa'ideedu aad bay cadiim u tahay haddii la yidhahdo aan sii sardinno way fara badanta xadiidka kale baad garanaysaan oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam u lahaa maarata uu rasuulkiida man faraja maarata kurbata maarata can muslimin kurba ninkii kurba qof muslima ka fayda alla subxaana wa tacala qiyaamada wuxuu ka faydayaa kurbooyin baa alla subxana wa tacala uu ka faydaya aad bay u fara badan tahay oo maaragtay acmaasha noocaas oo kale amilada rasuulku u keenay aad bay u badan yihin waana u baahan nahay haddaad taariikhiin aad dib u noqotaan meel kasta oo caalamka islaamka aad tegta maadaama hadda dowlad islaam ayna jirin hal qarni iyo wax ka sii badan ama dhan inay khilaafal islaamiya caalamka ka noqon tahay oo la burburiyey muslimiinta la kala xirxiday dana maca daalika taakiirkii baa jira oo muslimiintii hore awqaaf wax yeelaa jiri jir waqaf baa jiri jir masaajidu way leeyihiin oo madaaristu marka waqafka waa guryo waa beero waaba dukaanno waa wax looga wey mid wuxuu khaas ku yahay agoommaha mid wuxuu khaas ku yahay masaajidda mid dalabatulcilmiga mid masaakiinta iyo fuqarada waxaasoo dhan awqaafaaj dhulal iyo waxaasoo dhan laakiin soomaaliya ma arki haddaa la barbaranhayaaba wax waqaf liyahada iyo waxa maba naqaanaba inagu maba garanaynaba wax waqaf liyahada maba naqan acmaasha noocaasoo kale acmaal aad u khayr badan inuu qofka muslimka la yimid rasuulkeena calayh salaatu wasalaam xadiid kale saxiixaad garanaysaan acmaashaasi waa u baraarujinay qofka muslimka acmaashiisa asaga anfacayse qaasarka ku eg e, asaga ku eg eena gudbaynin hadduu dhinto halkaas ku istaagaysa laakiin camalka mucadaha ma istaagaat hadduu geeriyooda ma istaaga balu fiirsada salaadaad tukanaysay soonkaad soomaysay iyo wixii salaatuleylkii soonkii tadawu ahaa e, ictikaafkii wixii oo dhan markaa dhimato bartaasi ku istaagaysa ma sii soconaysa laakiin acmaasha mujtamaca u gudbaysay hataa haddaad geeriyoto way sii soconaysa bal xadiiska rasulka dhays alayh الsalaaة wasalaam rasulku wuxuu yidhi ida maata اlinsaanu inqaطaca camalu ila min alaaث qofka bini aadamka hadduu dhinto camalkiisii waa go'aya ilaa saddex arrimood mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa jaariya oo soconaysa sadaqa jaariya sadaqa jaariya maxay waa masaajid waa isbitaal waa ceel waa madarisa waa hebel waa hebel soo tiri kafaarat اlaytaam iyo wixii jaamacaad yaana sadaqa jaariya la baxay oo shay joogta camalkiisa hataa hadduu geeriyooda ajirki waa u soconaya aw cilmin yuntafau bihi cilmi lagu intifaaco cilmi kitaab buu qoray cilmigu dadbaray cilmigiisii inta uu maaragtay uu socdo cilmigaa ajirkiisa waa u soconaya bal hadda imaam maalik raxmat ullaahi calayh imaam maalik goormuu dhintay imaam maalik yaa garanaa goortuu dhintay sanadkee dhintay imaam maalik boqolkiilabaaniyo sagaal yaa kale riwaadka wuxuu boqolkiilabaaniyo sagaal dhintay yaa kale taarikh kale noo sheega haddii laidin weydiiy wadanka sod africa inta maraaxibda soo mar horaad ka sheegaysa meeqa madaxweyne intaad joogta nisaamar duniya hebel iyo hebel intaasuu jiraabaa dhahaysa ree hebel lagu ka siiya imaam maalig imaamu daari may jira na waxaa weeyaan taariikhdiis waxa laga fardi waa runtii marka akhuna boqol toddobaatan iyo sagaalkii u dhintay boqol toddobaatan iyo sagaalkii u dhintay dowladdii markaad joogtay dowlad cabaasiya ayaa u xoog badnayd iyo dowladda umawiyiin naftirkeeda waxbuu ka soo gaaray marka dowlad cabaasiya ayaa u xoog badnayd raggii madaxda ahaa ee dhanee soo maray dawla umuuya inta soo martay iyo dawla cabaasiya wixii soo maray iyo wax la sheega maleh laakiin imaam daari hijri waa macruuf wey meel kasta oo tagtay qof aana garanayna muslim male imaam maalik haddaad tirahda qof aana garanayn male laakiin dawla cabaasiya meeqaa soo martay oo madaha soddon iyo toddoba madaxweyneha soo maray soddon iyo toddoba madaxweyneha dawla cabaasiya shan boqol oo sano iyo caalamka xukumaya soddon iyo toddoba madaxweyneha soo martay hal qof laga garan maayo maanta maleh waxba male la garan maayo lakiin imaam maaligu waa najmi saa darteed imam maali wuxuu leehay ida dukira اrijaalu famalikun fi najmi ragga markii laga hadlaayo imaam maalik hadignu joogaan isagu meelaha soko iyo ragga laga hadlay waa kuwansa soko weeyaan markii ragga la falanqaynayo hebel waa fiqa iyo hebel waa fula marka lilahay hadignu imaam maalik isagu joogaan awal raggii dowladihii xukumi jira awal mala waxba ma jirto dowla umuuya ayadna meeqa madaxweynaa soo maray afar iyo toban madaxweynaa soo martay dowla umuuya ayadna haddii hataa casrigii cabdullah ah bn zayr hataa lagu daro oo isu waktigoodii ahayda hataa dawladda afar iyo toban madaxweyne noqonaysa raggii culimmada ahaa ee waktigooda joogay maa la garanaya ayaga waxba laga garan maayo waxba lagama garanayo abadan waxba laga garan laakiin culimmadii taariikhdan cusuurta faraha badan culimmada soo martay sufyaan athawri shucbat bn xajaaji yaxya bn muciini yaxya bn sacuud alqataani cabdiraxmaan bn mahdi wakiic bn jaraaxi raggii rag ahaa soo wada tiri gidigood gidi waa rag wala macruum wey najm nujuum wey imaamu shaafici gidi raggiiaasoo dhan waa ragga la wada yaqaano maarata leyf ibnu sacd maarata almasri raggii o dhan waa wada garanaysa cabdiraaq maarata sancaani cabdiraaq maarata la dhihi jira cabdirazaq ibnu hamaam asancaani macmar binu rashid raggii o dhan imaam zuhri raggii o dhan waa curwat ibnu zubayr saciid ibnu musayb waxaan cabd ibn abirabax raggii o dhan waa la wada garanaya taarikhoodi wax o dhan waa ragga la wada yaqaano cilmigoodi weeyaan waxaa jooga maanta daatadoodi baa naga maqan mooyaane caqligoodii iyo cilmigoodii baan haysanna waan intifacsanaynaa marka waxaa weyaan cilmigu yuntafacu bihi waa sadaqa jaariya soconaysa wey waa camalkiiba soconayo oo waladan saalixin yadcu lah idan hataa qofka muslimka hadduu geeriyooda acmaashii gudbaysay ajirkeeda weli wuu soconaya ajirkeeda weli waa soconaya idan waa muhiim arrinkaas xadiid kale rasuulku wuxuu ku sheegay calayh isalaatu wasalaam oo macnihiisu ahaa ina mima yalxaqu bihi almu'mina min acmaalihi min xasanaatihi bacda mowtihi cilman yanshuruhu cilmi markuu dhinto qofka muslimka acmaashiisa waxa soo gaaraysa soo haleelaysa cilman yanshurhu cilmi uu faafiyey aw baytan libni sabiilin banaahu ama bayt uu dadka maaragtay masaafuriinta uu dhisay aw musxafan warrasahu ama musxaf marka uu ka tegey aw naharan ajraahu ama weli uu socodsiiyey aw masjidan banaahu aw kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam intaasoo camalbu rasulku sheeg qofku markuu dhinto acmaashiisa aana go-ayni waxaa ka mid a cilmi uu faafiyey musxaf uu ka tegey Ehm, weli uu maarata iyo biyo uu sameeyey ceelal buu qoday ama weli iyo biyo socda uu sameeyey ama guri buu dhiso waqaf ka dhigo dadka musaafiriinta iyo dadka ummusabiilka inay degaan buu u sameeyey ama masaajid buu dhisay intaas oo dhan oo acmaala waa acmaashii mujtamaca u gudbaysa wey alacmaalu mutacadiyatu nafcaha way u gudbaysa bal dib intaan isugu noqonay innaga haddaan soomaalia waa kee qofka arrimaha ku fikra waxaa lagaa rabaa quality inaad yeelati baa lagaa raba hawaamish inaad noqoto lagaama rabo haamish isdulsaar dadka oo fiqal ku hayo inaad noqoto qofka muslimka quality baa laga raba in noqoto sooma ogsoonidina qofka muslimka inuu u dhigmo laba gaal u dhigmo suurat alanfaal maxaa la yidhi markii hore oo lasoo sheegay yani haddii aad labaatan tihiin waxaad ku filan tihiin intaas wax la soo wadaa markii dambe waxaa la yidhi waxaad ku filan tihiin haddii aad laba boqol oo saabirinaad tihiin waxaad ku filan tihiin boqol saabirina dadka laba boqol baad ku filan tihiin idan imisaa kugu soo aada marka boqol markii laba boqol baad ku filan tihiin labaad ku filantii qofkiiba laba wey labaad u dhiganta labaad u dhiganta yani ha u malaynin inaad jihaad iska caawiya inaad jihaad aan caadiayn baa tahay oo caalamkao dhan gilgilay adigoo la dawlad lahayn oo waxba lahayn oo miskiinka kobadhac u qaxaya caalamkao dhan wuu kaa wadacsanaya maxaa yeele waa iimaankaad xambaarsanta wax laga baqaayo wey ee maaha saa lagugu qabto waa lagu gurgurin karaa laakiin jihaad rabbaaniya kugu rakiban tabar mali adiga kugu qabto horaa lagaa buri laakiin waxa kugu rakan inaad xambaarsan tahay waa waxaan caadi ahayn idan shayga aana caadigahayn jihaaska iimaaniga waa inaad ummadda oga faa'idayso iimaanigaada waa inuu kuxumaaraha ku socodsiiyaa wey waa inaad mustamic iyo la tafaacushi wey haddaad isu dhudubto tiraadano keligana noolaan amaani aad noqoto ka horna meel gaadhaysa weligiinna u fiirsadaad maslaxada caamka haddaan loo istaagin taada khaaska ma hagaagayso taqwaacda shareecada sidaas jihaadka bal u fiirsada soo lama dhin lacasaa an takrahu shay-an wa khayru lakum wacasaa an tuxibu shayan shar lak jihaadka markii la fadhiga rag baa maartay haddii naftaada geeda saaxada intaad geysa saadim adug oo islaantaada goraab ha noqoto oo carruurtaada ogooma ha noqdeen oo waajku dhal haku waaye wey khasaaraad gelaysa markii miisaanka biniaadamka la fiiriyo adduunka markii la fiiriyo miisaankiisa khasaaraad gelaysa marka wax biniaadamku bixi waxa u qaalsana waa naftaada wax adoololaa soo dagaal barafiirsa carruurtaada ogooma ha noqdeen intaasa waxan ar waa maslaxada caamka marka culimmadu waxay leeyihin inaad gurigaada fadhiisatid oodan meel loo dhaqaaqin diidi oo tiraada carruurtayda reerkayaan ilaashanaya oo kufrigu kugu yimaado gurigaada halka aad dulli ku noolaataan waxaa ka fiican naftaada inaad soo shahiidid cadowgiina uu burburo islaamkuna uu maartay uu fido oo carruurtaada ogamaa ay nabadgelyo ku noolaadaan iyo diin ay ku noolaadaan yaa waxay ka fayr tahay inaad carruurtaada adinko isla nool dulli aad ku noolaataan israxaya caamkeed baa la xaqiijinaya tii khaaska marka iyao iska hagaagaysa si caal markaa soo dhimo dadka kaleo dhan wa iska badbaadayabaa lgu leey maslaxada caamka ah iyo adow haddii la fogeyo islaamku fido amnigu marka uu sugnaado nin kasta waa iska noolaan kara hataa xayawaankaa iska noolaanay kara laakiin haddayna jirin waxaa la yidhahda maslaxa caama eber wey eber weyaan idan ikratu fi llahi tarbiya waxaan u baahannahay dib icaadatu nadar dib aan isugu noqonno oo haddii dadkii hore ayagu ay khaldameen ama ay gaabiyeen inaanna innagu ayna ku dayanin oo masaalixda caamka dadku way wadaxun yihin lama yidhahdo soomaalidu way wadaxunta waxba ka ma jiro bal soomaalidu way fiicanta ummaduhu waxyaaba miise khaasan leenahayna way jirtaa waxna laga dacayayna way jirtaa waxaan anigu idhahdaa experienceka intaan u soomaali tan iyo taqriiban adigu shan iyo toban sano aan idhahdaa cumrigaygu shan iyo toban sano ka mida ma soomaalida ku dhex jiray oon masaalixa caamkaan ku dhiso intaan bartay intaas inta cumrigayga ahaayoo dhan maan intaasa iga fadli badan baan idhahdaa intaan waxaan idhahdaa soomaalidu ma waxaa weeyaan waa la dharsiya daras mataqana waa la yahda ma garanaya waa lahjaan u malayne xoolaha biniaadam xoolaha aanu maalno geela oo kale kaasoo anu lood iyo ariga ma aqaana geelaan aqaana geela markii la maalhayo hasha inay meel fiican la soo istaajiyo cunuga lagu soo daayo wixii kharibayo o dhan laga leexiyaa la raba marka si fiicanba waxay caano haysa o dhan bay soo daynaysaa marka weel weyn baad ka maalaysa laakiin markii maaragtay ay soo istaagtayba ul haddii xaggan lagama dhifto mid neef kale uu ku dhaco cunugka uu hor maro islaan ordaysa dhinaca ka soo marto hashiiba waaba dhaqaashay wax oo dhan intay ku tumato caanihii iyo waxa adkeega ma laha way darastale heshii heshii way darastaye waxba lagama helin baa laleeyahay cararta heshii waxba lagama hayo waa inaad dib dambe muraajaca u samaysay oo soo samaysabtiyo markaa kadib aad maarata u haysa yani waxaa ka wada ah ummadda waa la barsiiyey markii la maali lahaa ciddii maalla weligeed meel waxaa idhahdaa waxay weyday iyaad weligeed ma ayna arag ummadda soomaaliyeed qiyaado itusoo itaabsi ku maamusho ama diin ha ahaato ama calmaaniya ha ahaadeen weligeed noloshooda mayna helin qiyaada rasmiya ah oo hoggaaminta u qabato maamulkooda itus oo itaabsi dhada ma arag weligeed hadda idinkaa weydiinhayaae soul africa intaad ku nooleen aad soo kala horaysaan meeqal lidin yimid idinkuma dirhayo oo maarata idinmadii ha ka qayb qaadanin laakiin waxaan rabaa inaan idin taabsiiyo imisa brogaraamya lidiin keenay oo lacag lidinka ururiyo ma yartahay mise weligii ba shoo lidin iman wax badan ba lidin in lidin lidisay in badan lidin lidisay oo lidin soociyey anaada cidina weydiinayn weligiin ma aragteen borograam lidina yimid lidinka siqaa lacagta lidinka hori qof intuu idinku soo noqdo borogramka idin soo fuliyey idiin keenay halkan derbiga masaajidka ku qabtay iyowakaas mashruucii lacagta idinka ururiyey halkaasaa ku qabtay intaasoo faa'iido dhalay halkaasuu maraya khayrkaasaa ka yimid barsantii intee dhan baa idiin soo celiyey maxamed laxabo waxna waa jiraan kolley qasab maaha dhammaan maya qasab ma imaan noqon qasab ma oho anigu waa qasab kuma lih yani waxaan ka wadaa hogaankaan ka wadaa anigu waa qasab kuma dhihin mayta maba taqaana soomaalida ul feedback intee bersanta intaana shan meelood ii soo celisay waa aad ba u yarta waa meel haddii la helana miisaankii miqyaaskeennu kuma jiro aad u yar nin kasta maalinku ku keena bargaraamkii wuxuu kaa luufan kara kaa qaata tag dibdaba kugu soo noqon maayo maalinka dambe ay kugu soo noqotana soo tukala wadu ku helo tii waayigii khayr allah idin siiyo waxbaan ku qaban hadda fara tukala ila qabta wey weligiiba waan sidaas war mujtamaca qofka bini aadamka bagu fiirsa rabbilcaalamiin rabbiga abuuray baa kaa xoog wanaagsan oo kaa yaqaan weligii alla ma yidhaah binaada waxa iska sameey bilaash u samey lama yidhahdo wuxuu dhihi haddaa waxaa samaysi adduun iyo aakhiraba waxaasaa heli baa laleey waa rabbilcaalamiin yaa wuxuu leeyahay bini aadama waxaa samee aakhirada intaad samaynaysaa adduunka intaad samaynaysaa waaas markaa kadib baa laga binaadamku xisay iska sanaa ma jir ma heelaya biniaadamku xas war qofkan inuu kuu irmaanaado oo had iyo jeer aad maashi maxaa kuu diiday inaad brograam u samaysa wixi aad ka qaadana intaad soo samaysay inaad ku soo waa kan mashruuca awaanta waan dhammayna halkaasu maraya haddana masaajidka waa kan waan dhisnay maalintaasoo qofka ku tukato intaas waxbu qabtaa jaamacaddii waa kan meeshaan maraysaa ceelashii waa kan intaasaan qabnay hebelkaa intanaan samaynay wixii oo dhanba maalin qof baa waxaa yaqiina intuu bixin jira ka badan maalin kasta inuu bixinayo yaan isku diidanaa midaas agoommihood qabo ciyaarta waa la qabtay markaad aragtay ood ka qayb qaadatay jaamacaddi ood ka qayb isbitaalkii hebel masaajiddii maalin maalin ka dambaysa riboodka lagu siiyo moraalkaadu kor buu usii kacaya laakiin haddii inta lagaa qaalo dib dambaba lagu leey mugdi mugdi kusii dar maanta xolada iibid shalayna wuxuu ahaa garas buu ahaa maxay ku kala duwan yihin buu ku leey farqi male marka qiyaada hoggaan itusio itaabsi weligeed ma soo marin ummadda itusio itaabsiya ganashada qabatay indhaha ishar ina taagsi malmuusa noqdo waxaa qabato taasayna ummad marka eebda ummadda ma leha weligeed waana ataxaddaa baan idhahda ha sheego soomaalida hoggaan rismi oy soo marto nooca kula dhaqmo haddii nooca heleed ummad ka fiican lama arko ummad ka nugul oo ka fiican lama arko aad iyo aad bay wax u bixinayaan aad iyo aad bayna og afraad yara ah ha fiirin aduga mujtamacaadka afraadda lama fiiriyo aqlabiyada la fiiriyaa aqrigu maxaa kugu daliila meel kasta oon tagno masaajidaan ka samaynaa soo ma ogsooniin meel kasta oon tagno ummadihii naga horrey muslimiinta hal hal maylac samayn waayey intaasoo masaajid baan ka taagnaa oon samaysannaa meel kale waxa laguna yaadee imanaad shabaaba keenuun warhawlaad ma keenan aan saasaan ku dhisannaa haddaan heli lahayn maxaa u maray hoggaan fiican hoggaan fiican haddaan heli lahayn wax kale iska daaya wadaadada keliya hadday midaysan yihiin oo mashaariic soo qadimaan oo waxbarashooyinka ay soo qadimaan mee balaan ka dhigna barla mid waxaan ku idhi dadka ummadda u bahan muctamar baan sugu nimid soomaalida inta ugu sareenka u cararta imisaa lagu qiyaasi karaa meeqaa lagu qiyaasi karaa inta kaleo dhan iska bato qaar noqday maalan qabiil dardaray qabyaalo dardartay iyo qaar wisraankii la tegey qaar ninba waxaa noqda laba kun oo qof laba kun oo qof oo min shan boqol oo dollar bixisa sanadkiibu an boqoloo dollar buu bixinaya sanadki labaiyo tobanka biloodu an boqoloo dollar bixi laba kunoo qof meeqa wey waa hal milyanoo dollar wey xisaabta qofka si fiican u yaqaanaa xisaab laba kunoo qofoo min an boqoloo dollar times t waxaa weya waa hal milyanoo dollar sanadkii dhammaa meeqaad xisaab dirtaa oo hataa bilu weydi wax lagu qabtaa wurahayn ma lagu qayilaa bareebel baa lagula duulay xaggeen la geeyey ma garan karti waa u dirtaa haddii kale anshooriska lagaa qaari soo ma taqaana anshoriska lagu jiro anshoriska lagu jiro waa garas waa lagaa qaari oo yaal aadad garanaynin maxaa ree garas baa kulmay dhib baa yimid dhibkaata lagu sheegi maayo oo haddii lagu sheegna sii carrit baa laga yaabi dhibkaasaa jira qaaraan baa laisku soo xukumay laba boqoloo dollar baa lagu xukumaya haata madbixin kartaa lagu dhihi maayo soo dara idinku reer south africa haddaad tihiin intaasaa laydinku xukumay wax reer garas jooga ka soo qaada kii diidana loo soo sheega lile kenya waxaan ku helnay kuwa la xidhxidhay intay diideen baa dowladdu inta lacag la siiyaa siddeed iyo toban maalmood ganax la xidhay kalkaas marka intii ka badan la bixinay la sii daayay ashoo riski bay diideen kun hal milyan oo dollar sanad kasta haddaan dirra maxaad umanaynaysaa sanadka haddaa shan boqol oo dollar bixisa hal milyan oo dollar wey soomaaliya mashruuc ka fulinays hal milyan oo dollar sanadka ku xigan hal milyan oo dollar within ten years imisaa soomaaliya laga qaban karaa imisaa la qaban karaa shan boqol oo dollar baan kugu soo aadaysa sanadka dhammaa ka badan baad dirtaa ama brograamka noocaasa ah. inaguna dawlad iyo hebelkaa midna waba kicinba dawladaha la sheegaya ayagoo socdaan mise dulo ku weynan lahayn gebigood dawladdan hadda la keli laayahay meelo taantoonada ninkaas dhan u jiidaan masruufkeedaba annagaa bixinayna adih war annagaa dhaqaaladayna iskaga soo haro waxaan dhan madaxweynimaadkaada ciidan ku yeemi maysa askartaada annagaa adduunkeeda bixinaynaba awey waana bixin karaa laakiin brograamka noocaasa ah awey qofka markaa wax u keenta waxaa la yidhahdaa mahmaahda geela ninba waxaa la yidhahda hashiisa uurkeeda wuxuu gashadu ka maalaa uurgeel ninba wuxuu gashadu ka maalaa le mahmaahoodaanu geelaan xaggiisaan aqaana uurgeel ninba wuxuu gashadu ka maalaa muxuu yahay hashaada haddaad soo daajisat oo meel fiican iyo meel hafaysan iyo biyo iyo baad iyo wax fiican soo samays awa ah, caano fiican baad ka maalaysa lianna qaab fiican baad usoo maanta usoo hagaajisay oo racyigeedi baad soo hagaajisay aawa ah, waxaad maanta gashatay fiicnaa ka maalaysa mujtamacaada waxaad gashatay maad ka maali haddaad wixii aad samaysay aad tusiso aad kan aad tiraado arka indhihiisa ku arko waxaa weyaan berri ka maalin ka badan buu ku siinaya idan waxaan idhahdaa qiyaadaas sax ah oo ay tusiday taabsiir yani weligii mujtamaca soo maray saas darteed mujtamacii waa barmaray wuu barmaraa la yihahdaa yani kuwa hore iyo kuwan dambe ma kala saari karo iskuma cusub hal khaana ba ugu jirta kuwa hore iyo kuwan maxay kala duwan yihin bu kule farqi male waxaan xusuusnahay africa o dhan qaabtaasna waxaan xusuusnaha beri miya waddanka senegal yahay soo ma garanaysaan nanteg waxay baaqanayaan doorasha ka jirta madaxweyne markaa doorasho wakhtigiisa dhammaado loolanayay kelimo uu yidhi baan mar kasta soo xusuusta yani wuxuu cabiray afrikaanka ninka ah waxa uu yahay wuxuu yidhi mujtamicuu la hadlaya labadoodu waa tii afar sana usoo dhammaad mase shana ee usoo dhammaatay ku kala loloolamay mujtamiciisii buu la hadlaya wuxuu yidhi anigu markaad i dooranayseen buu qof kastoo madaxweyne la doortuu boorsaweynoo maran buu taran buu cudar ah oo weyn buu talanayaa doorsada wuxuu talanaya markii doorashada ku gulaysan xoolaha ku gurtoo buuxsaday aniga shan sanaad isoo hayseen doorsada dhexda joogtaa baad shan mise afar sana intii adiga intuu intuu sheegay dhexdii hadda maraysaa bud kan iga tartama yuu hadda midii aan soo dhexda soo gaarsiiyo intuu wataa iyo maran mid cusub oo wuxuu wataa maran oo waxba ku jirin kay idin fiican buu intaad igu ridaan hadda sanad laba sana markaan joogo buuxsan intii soo hadhaga buuxsan saddex sana soo dhalaxdii qaban bud laakiin kan wuxuu yidhi meeshaan ka soo bilaabo ka soo bilaabo adiga dhaxa maraysa haddana ku dhammaan bu marka waxaa igu maslaxa reer buu yidhi inaad igu ritaan hadda oo boorsadeeda wax yar baa ka dhimana aan iska buuxsado idinkaa igu xisaara wax idinku qabto yidhi innaga mujtamaceenna saasaa loola dhaqma boorso madhan baa loola waa lagu guray waa laga tegey goorna buuxsada boorsada weligeed ma buuxsanaysaba marka ikhwati fillahi wa akhwaati fi lcaqiida waktigii aad buu u dheeraaday waxaan ku joojinaya halkaas waxaan idiin dardaarmaya naftayda iyo naftiinnaba niman yahow acmaasha noocaasa rag iyo dumarba waa inaad taarkid garayna waa acmaalku anfacays cimrigaadu waa kooban yahay wixii lagu amro o dhan nama wada samayn karto laakiin inaad taarkid garayso warabbuka yakhluqu maa yashaa wayahtaaru rabbulcaalamiin asagaa makhluuqa abuuray haddana asagaa doorta yufadilu bacd alamkana cala bacd dhulkayuu kala fadili oo azminaduu kala fadili oo bani aadamkuu kala fadili oo wixii malaa'igta buu kala fadilaya marka rabbulcaalamiin ayaa saaa u kala fal marka waxaa lagaaga baahanya fadilada inaad heyso acmaasha ah, noocaasee qiimaha laa siiye ee sare oo ummaddaadina waxqabad u ah inaannu isbarro oo waxaan wallahi gargaraan intiinna ama wuxuuna lamida jooga zakada oo kale shay lagaa qarqarya maha waa wax mafruuda rabbulcaalamiin baa ku saaray zakada baad bixiso boqolkiiba qaraabada iyo reegarasiid boqolkiiba sagaashan iyo shan inta eheladaada waa ognahay qof kasta rimoor waxaa ku xidhiidha aana dhammaanayn oo weligood aan dhammaanayn sagaahan iyo han boqolkiiba zakadaada qaraabada si fayfka barsentiga sanduuqka ugu talagal caamka ku soo rid maxaad u malanaysaan haddaad boqol qof dhantiin oo south africa joogtaan ninba barsantigay u joogta xoolihiisii oo dhan tahay boqolkiiba shan hadduu sanduuqa ku soo rido kamiya waxay noqonaysaa waxqabad kamiya waxqabad oodata sadaqo kala bixi waa tii waajibka kuwe kamiya waxay qabanaysaa ancab intaasoo ducaad oo ummad wax lahayd oo maarata aan waxba haynin ay wax u qaban lahayd masaakiinna wax u qaban lahayd agoomma wax u qaban lahayd waana ogow zakadii faradkeed wey boqolkiiba five percent baad keentay markaad tidhahdo zakadii wuxuu ku leeyahay xuquuq qatin wuxuu gudnaanaada zaka sanad la sugan bil kasta zaka aan bixiyaa bugun wixii diinku bixinay zaka u xisaaban maantana wuxuu boqolkii doolar bi zaka hoosu ka xariiq hadda marka xoolaha isagu ka tari wuxuu ku leeyahay sanadkan oo dhan baan zaka bixinaya maanaha sanad la fiirsado ruuxa wax khaldan wey marka barogaraynada noocaasa inaad raadisaan baa lidinka baahay caqliga iyo noocaas in la keena loo baahay oo ummaddoo dhamma wada fikirto in yar baa u fikirta ummadda aartanata gaalada wadankaad ku nooshiin muxuu soo maray magaxu soo maray afraad baa u fikiraan afraad yar baa la rabaa intay caqli isku darsadaan oo keenaan wax anfaca ummadda loola yimaado wax anfaca la keeno rabbilcaalamiin waxaan weydiisanaa baasmaan xusn wasifaati alcula inuu allah subxaana wa tacaala xaqa uuna tusan ugu irsaaqa xaqa raacitaankiisa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلة waan aad baan u naqaanaa aan u aqaanaa reer galbeedka iyo dadka ku nool qurbaha asilooyinkoodu common sida khaalibku isku dhadhow yihin oo aad duruufaha haystay yaantay u badan yihin waxaan leenahay as'ilada wixii marka masale fiqiya oo diini baxti aan ahayn culimmada masaajidtoodu soo ma taqaanaan maka dadka degan baa uga xogaalsan qofka qariibka marka umuurihiinnan khaaska asiilada ku saabsan ama caa'ila ha ahaato ama jaanib siyaasi ha ahaato ama qaababkan u meeshiin ha ahaato waxyaabahaasun asiilada ku saabsan waxaan leeyahay wadaadada u bandhigina ee masaajidka iyo dadka guddiga dacwiga iyo marjiciyada cilmiga imia ah, kuwaasaa xogaalo yaa xogaalo yurubtaasa wa kuweyday maantao dhan taxi baan wadaara xukunkiisa ka warran wuxuu ku leeya lacag caydaan laysiiyaa hebel haddaan isku raran wax ku qaat waa ninka wadaadka maba garanaa isku raran maxaa la yidhaha toban gacmood haddaan wax ku qaat oo toban gacmood muxuu ka garanay wadaadka kulama qofka kula meel baan garanaya toban gacmood wax ku qaadatay macnahayd iyo wixii lamidka marka waa asilada noocaasoo kala wadaadadiinna jiradiinna u dibdhigta aduu ilahay insha allahu tacaala wixii kaloo caadiyaan marka insha allah ay fadal sheekha jazaak allah alxamdu lilah wakafaa sala allahu calaa sayidina nabiina maxamed sheekha cabdiraxiim waa u ducaynayna maaragtay jazahu اllahu khayr waayo e, mawduuca waa maxaadaristeeda ahayd khaasatan mawduucii nagala hadlay ayaan ugu ducaynayna waayo hadda wuxuu ka hadlay in aynaan noolaan karin ama nolosheennu ay mustaxiil tahay haddaynaan iskaalmaysan oo qof waliba camalka naftiisa aanu dhaafin oon mujtamaca u soo gudbin weliba laasiyama wakhtiga axaadiistan iyo ay awladtahay ka hadlaysay waa iyadoo mujtamacii wada joogo oo amiirkii muslimiinta joogo oo dawladdii joogto oo mujtamacii inuu takaaful ijtimaaci inuu la yimaado ay tahay bal ka warran maanta inagoo qurbo joogna oo camalkii amiirka muslimiinta iyo kii dowladda iyo kii caalimka iyo kii ganacsatada iyo kii sheekha iyo kii dhallinyarnimada mid walba adiga lagaa rabo ila mujtamacii muslimka ayaad ku tiirsanayd ee weynaa waad ka timi juz yar baynu nahay halkan baynu joognaa waynu mashaqaysannahay haddii makaqayla soo yeedho qaar location lagu weeraro innagay waajib nagu tahay inaynu istimsaar u samayno oo u gurmanno haddii mid la dhoofinayo imika haddii nin baa ka dhigay maryihii buu ka cararo dariiqaasu carara waa soomaali inteennan bay waajib ku tahay intaynu qabanno oo guri ku xihanno oo maryo u gelinno oo quudinno oo sharci u samayno oo goohom u goyno oo tigirkii keenno halkii qoyskoodu deganaa siduu maaragtay loo dabiibo ama nolosha loogu dhammaysto inaynu qaadno waana masaa'ibka inagu dhacay marka sheekha waxaan leeyahay horta si gaaraan ugu ducayna maxaa yeelay dadka social workerska ah ninka yurub buu ka yimi yurub oo dhan shaqada dadka waxaa y qof la dhaha social worker hadda inaga inagu albayaan ahaan ama reer johannesburg ahaan ama reer south africa ahaan waxaynu ugu nacabnay adduunka oo tifiyada ka dhacaydayna oo websaydyada ka dhacaydayna dadka isu xilqaama inay danteenna ka warramaan waayo dharaskii uu sheega ku dhacay baa dhacay oo ninka soomaaligii wuxuu u qabaa haddii aad tirahdo shaqadaadaan qabanaya markaasaabuu tuug ku qoraya <laughs> tuugga koowaad waayo m yani wuxuu leeyahay nin dantiisa ka hadla u yaqaana dha location laba lacag naag baan guursaday eh, maxaan ku dhahdaa gaarisaan lacag u diray waxaa waa la garanaya laakiin ma aqbali karo hebel iyo hebel iyo hebel baanu nahay guddi baanu nahay waanu isdoorannay waxbaanu kuu qabanaynaa ururka ardadan la yidhahda arday baanu waxu qabanaynaa wuxuu leeyahy waa tuug leanna shaki buu qabaa wakadalika sheekh oo qura maaha hadda buwaagta akademikali la qoray ee soomaalida laga qoray koob iyo labaatankii sano culuum badan baa la qoraa marka iminka waxaa la yidhahda khilaafka koob iyo labaatankii sano ee dhacay adduunka oo dhan jaamacaadka ama hafadhe ama kuwa ingiriiska ama kuwa sacuudiga ama kuwa malaysia ama kuwa eshiya marka laga hadlayo conflict management xallu maxaanu dhaha alkhilaafaat alijtimaaci qoomka koowaad number one soomaali baa ka ah waayo afghanistan iyo dadkayna soo raaca iyaga waxay dhahdaan ajnebi baa inta badan ku tacalluqa oo ama weeraray ama laakiin dagaal soomaali gudihii ka bilaabmay kolley ajnebigu inagama gacan laha laakiin agarka inta badan soomaalidu ay ku tacalluqdo oo nidaam qabiil ama mid dowladeed waa soomaalida marka waxaan doonaya inaan kusoo gebagabeeyey jazakum allahu khayr adduunka oo dhan sambalka waxaa loo qaataa soomaali ninka wax akriyana wax badan badan buu ka ogaanaya waxay istintaaj ay ka sameeyeen dadka wax inaga qoraa waxay yidhaahdeen soomaalida waxyaabaha ku dhacay exactly sheekhu kelmaddu ku soo riyey kusoo ururiyaan waxay yidhahdaan soomaalida dhibka haystaa maaha bay yidhahdeen daaqala'aan waa dadka ugu firfircoon maaha aqoon darro waxay dhahdeen meel walba ganacsi bay ka sameeyaan sambiyay ka soo qaateen tusaale south africa eh, minnesoto eh, meelaha soomaalidu degtay aan caydha lagu bixin oo dhan ee qofku la doonaya inuu ka laho soomaalidu waxay ka gaadhay horumar yani aanay mujtamacaad kale ka gaadhin waxay dhaheen maadaama ay ummadda sidaa u firfircoon tahay limaada ay kayaankeedii u soo celin weyday waxay yidhaahdeen dowladdii soomaaliyeed iyo wadajirkii iyo ururkii iyo bini aadamku siduu u nool yahay bay ka shakiyaan exactly waasuu sheekhu yidhi waa muxaadarayna taabanaysaa runtii waa nolosheenoo dhan marka waxay dhahen shakigii ciddii ka saari lahayd hadeeg maanta nin baan israacnay halkan maarata masaajka wuxuu caayayay madaxweynaha kenimka la doortay waxaan ku urhi oo bila madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga sugaayey bila wasiirraha laga sugaayey bila wasiir saddex bilood afar goor waxba muuqabani maxaad u caayaysaa hadda hadda hadda masaajidka marka nimka salaadii door ka baxna yacni maaha isagu waxa waxa caayaya laakiin waxa caayaya experiencekii hore marka ninkii yacni shaki baa ku jira xanuun yacni nooc waaliya oo dadku hadday isu yimaadaanay wax wada qabsadaan in isaga la dhacayo ama reerkoodii lagu duulaayo ama gobolkoodii lagu duulayo ama maxaan ku dhahdaa dowlad goboleedkoodii lagu duulayo ama isaga beertoodii lagu duulaya markiiba soo baxaysa marka horta sheekha u duceeye waxaan leenahay jazaaka allahu khayr wax badan baadna xasuustay qodobka labaad aan idinku gebagabaynaya waxa weeye haddaynu nahay inagu south africa dhibka uu sheekhu ina sheegay si gaaray noo taabataa dadkeenna dhinto oo dhan marka dib loogu noqdo reer maka iyagaa maaratay iska og dadka kale ayuu sheeku noogu mahmaanay dadkeenna badankooda kuwa dhinta waxay ku dhintaan marka laga helo camalkan mutacadiga oo waa maxay waxay ku dhintaan ninkii wax lagala talin lahaa qoor buu baxaya oo inuu cid ku tiirsada ma ogola kow ama iyaga soomaalida lafteeda intay isu soo dhowaato ayaa wuxuu arkaya inuu cadow ku yahay oo waxa booliiska iyo dawladaho dham inoo sheegeen dadka soomaalida la laayo in soomaalidu ay ku leeday waa qodobooda qodobka saddexaad waxay u dhintaan ninku camalkii mutacadigahaa in ama driver lansikii lagala taliyo ma ogola dhammaan baabuur bayna laysa imise nin oo raggii ugu qiimaha badnaaba haday ayaa intuu gaadhi iska kaxay si uu qoorta imise nin soo ma garanaysaan haday baabuurta maxaynu ku kaxaysanaa ma driver lans samaysanaa haday dawladdan iyo dadkan aynuu nimi ama darro ha noqoto ama guryo aynu isku erina ha noqoto hadda dariiqa iyo suuqaynu degannahay waxa weye guryuhu waa shan milyan halka xaafadaynagu xigtana waa toddoba boqoloo kunoo ran adayg maxaa keenay yacnii waa ijtimaac la'aanta waa wada jir la'aanta adayg dowladda hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga hadday tahay nabadgelyada hadday tahay nafteenna hadday tahay sidaynu u noolnahay hadday tahay iskarabsiga mujtamaceenna hadday tahay innaga gudaheenna hadday tahay ururada inoo shaqeeya hadday tahay yani organisationada hadday tahay kuwa diinta intuba soomaali waan waxaynagaga cawdaan inaynaan lahayn wax cooperationa ah ama wax wadaqabsi ah marka waxaan leeyahay jazaahu allahu khayr muxaadaro na taabanaysa bay ahayd waana loo fadhiyey waxaan leeyahay inu attitudeka bedello ee su-aalaha qodobka ugu dambeeya su-aalo badan baa sheekha lay dhiibay su-aalaha marka horeba macaa kuwa soo socda labaanu qaybinayna dadka fadhiyo o inkastoo su-aalahan badankooda ay dubar yimaadeen hal kelmad quran sheekha siinaya hal su'aaloo qura su'aalaha inta kale mawduuciisa ma khuseeyaan marka su'aalaha culimmadaynu weydiinaynaa way soo wada fadhiisan doonaan iyagoo panel ah su'aalaha fiqiga halkan la weydiiyey ee dumarka ka yimi ignoor garaymayna waa ururayna laakiin sheekh kastaa muxaadaradu galo mawduuciisa wixii su'aalaya keligeed ku saabsan sheekha u gudbinayna laakiin muxaadaraadka kale ka baxsan ila wax la soo koobi karaya maaha wakhtigiisii uguma jiraane waxaa lala sugayaa ayaamka iyo waktiga loogu talagalay in su-aalaha laga jawaabo su-aasha marka ugu dambaysaan siinayaa marka su-aalahani way fara badan yihin sheekha waxa weeye nin baa wuxuu soo qoray iska daa soomaalidu isku tartee masaajidada waxaan imanka uga cararaynaa buu yidhi dadkii nadaafadoodii khaasatan afkooda dadka jamaca soo tukada wuxuu leeyahay yacnii bukuurka afkooda ka soo baxaya iyo oogadooda jidhkooda waxa ka soo baxaya halkan ani iska tari lahayn ayaa xataa masaajidadii loo kala yaacaya buu yhi sheekhu kelmad naga dheh kelmaddaasoo quraan ayaan tacliiq siinaya inta kalena su'aalaha waa xawilaynaa wajazakum allahu khayr baarak allah fiik jazakum allahu khayr su-aashaas jawaabteeda nin kasta uu iska garanayaa waa inuu waxaana waa wax qofka jirahaysa wey oo hadduu si kasta isu waxayo uusa caafimaad iyo dhakhtar u baahan waana waxaas uu qaban kara wey inuu nadaafadda masaajidda khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin waa alla subxana wa tacala leh yani salaad weeyaan masaajid qura lama jiro salaadaha mar kastaad u kacayso inuu qofku ziinadiisa qaato dhar fiican iyo barfuun iyo waxaan haweenka ka ahayn caday cadaygan hadda sunanimadkiisa aragtay maaragtay hadduu rasuulka ku leeyahay maaragtay lowlaa an maaragtay ana shuqa calaa ummati laamartum bisiwaak cinda kulli salaat oo kama qaala calayh salaatu wasalaam mashaqa iyo culays inuu ku noqdo aan ka baqaynin ummaddayda mar kastoy tukanayaan ama maaragtay waxaan amrilaa ama ay weysanayaan inay cadaydaan marka cadayga iyo nadaafadda qabayska waxyaabaha ugu qiimo badan bay ka mid yihiin marka qofka muslimka mujtamaca markuu imanayo masaajidka beytka ilaahay dadka ka sokow inuu maaragtay uu isa soo hagaajiyo muhiim weeyaan walidaal saa darteeda toonta iyo cunitaankeeda iyo basashii iyo loo diida qofka cuno inuu masaajidka aado waxay malaa'igtii iyo makhluuqa kalea kugu dhibtoon baan marka baarak allah fiikum jazakum allah khayr ilahi subxana wa tacala idin barakeeyo khayr baa idin rajaynaya assalamu calaykum waraxmat ullah